llah waxa uu yidhi ilaahay waxau inoo sheegay ana ibraahim eh, anahu ankara calaa qowmihi cibaadat alawthan wa xaqarahaa cindahum wasagarahaa wanaqasahaa faqaala ma hadihi tamahilu alatii antum lahaa caatifuun ilaahay wuxuu inoo sheegay buu yidhi inuu ibraahim uu qoomkiisi uu ku inkiray sanamyadan iyo waxa la caabudayo iyo waxa aad caabudaysaan inuu ku inkiray oo uu nusqaamiyey uu yidhi waxaan waxba kama jira uu yidhi war waa maxay waxaan aad caabudaysaan oo aada dul fadhidaan ay macnaha waxaan aad dul fadhidaan maxay tahay oad u khushuucsantihiin waxay ku jawaabeen inay keliya ay tahay waxaan inay ka heleen aabbayaashood oo yidhaahdeen wajadnaa aabaa'anaa lahaa caabidiin aabbayaashaya oo saa u caabudaya unbaanu ka helay oo aanu ka soo gaarnay ee wax daliila iyo wax aanu u haysanno oo kale ma jiraan ayay waxa weeye caddeeyeen xujadoodu waxay noqotay buu yidhi ibnu kathiir raximahullah saniica alaabaa'i waalajdaad wamaa ka maa kaanuu calayhi min cibaadati alandaad waxayan hellay bay yidhaahdeen keliya oo aan ku dayanayna wixii aabbayaashii iyo awowayaashii samayn jireen ayuun baan annaguna samaynaynaa mooye wax daliila iyo wax ilaahay noo waxyooday oo aan meesha ku hayna ma jirto sidaa daraaddeed ayuu markaa wuxuu ku yidhi idinka iyo aabbayaashiinba baadi baad ku sugan tihiin aayad kale waa isagii ku lahaa a ifkan aalihatan duuna allahi turiiduun famaa dannukum birabbi alcaalamiin ay macnaha imaamu lqataata waxa uu leeyahay famaa dannukum bihi annahu faacilun bikum idaa laqiitumuuhu waqad cabadtum gayrahu maxaad u malaynaysaan oo aad rajaynaysaan ilaahay markaa la kulantaan inuu idinku samayn doono oo ciqaabka uu idinku samayn doono oo aad ilaahay ka milanays aad ka filanaysaan muxuu yahay markaad ilaahay sanamya la caabudeen ood ilaahay hadhow u tagtaan idinkoo mushrikiina marka qof walba muslima waxaa laga rabaa inuu aayaddaa ku fekero oo waxa weeye uu is yaraado war maxaad ilaahay horti biri la tegaysaa haddaad maanta shirki adoo ku jira ku dhimatid maxaad ilaahay la hortegaysaa wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah markaa kabacdi ayuu haddana la hadlay buu yidhi oo wuxuu weydiiyey war waxaan mayda maqlayaan marka aad caabudaysaan marka aad baryaysaan marka wax mayda anfacayaan wax mayda tarayaan dhibaato maydii geysan karaan kulli markaasi u jawaabeen oo waxay idhaahdeen wax ayna tarayaan ma jirto bal wajadnaa aabaa'ana kadalika yafcaluun wuxuu yidhi ibnu kasiir marka sallamuu lahu annaha laa tasmacu walaa tanfacu walaa taduru shay-a waxay u hoggaansameen oo u qireen oo u caddeeyeen inayna wax maqlaynin inaynan wax taraynin inayna dhibaato u geysan karin wa inama alxaamilu lahum calaa cibaadatiha aliqtidaa'u biaslaafihim wa huwa maaragtay waman huwa miluhum fi dalaali min alaabaai aljuhaal waxaa keliya oo ku kallifay buu yidhi oo ay caddeeyeen sababta ku kalliftay inay tahay markay qireen inayna wax maqlaynin oo wax ma arkaynin oo wax taraynin oo waxay tarayaan ayna jirin oo dhibaato ka celin karin maxaa idinku kallifay marka inaa waxaan samaysaan waxaa nagu kallifay bay leeyihiin aabbayaashii iyo awowayaashii unbaan baan taqliidinay oo aan ku dayanaynaa laakiin wax kaloo ay meesha yaalla ma jiraan markaasu waxa uu ku yidhi idinka iyo aabbayaashiinba waxaad samaynaysaan aniga cadow bay idii ii yihiin oo kulligood aniga cadow bay ii yihiin idinkuna cadow baa tihiin oo waxa weye cadowgaygaa tihiin maadaama aa waxaad samaynaysaan aabbayaashiinnii hore oo dhintay iyo waxa weye idinkuba waxaa ku jirtaan iyo sanamyadaba kulli aniga dagaal baan kula jiraa oo waxa weeye maxaad marka eh, fa inahum caduwun li ilaa rabb alcaalamiin wuxuu yihi ibnu kahiir marka wa hada burhaanun qaadicun calaa buطlaani e, aalihati ma ma madacowhu min alasnaam waxay haa taasi daliil cad u tahay buu yidhi oo burhaana oo waxa weeye tusinaysa waxaan ay caabudayaan inaynan baatil yihiin oo wax ay tarayaan ay jirin liannahu tabara'a minha wa tanaqasa biha beri buu ka noqday oo wuu liiday oo wuxuu yidhi waa wax oo aan waxba taraynin waa sanamiyo aad meesha dhigdhigteen oo waxay tarayaan ma jirta buu yidhi falow kaanat tadurru la darathu maaragtay haddii ay wax dhibayso markaasay odhan lahaayeen warma annagaad wax naga sheegaysaa oo dhibaato u geysan laaye haddii ay wax ta'fiirin karto oo waxa weeye waatan ay leeyihiin waatay reer huudna ku lahaayeen waxaan u malaynaynaa ilaahyadeedaa ku derdere oo dhibaato kuu geystay waatuu yidhi marka haddii ay wax tari karaan waxba ha iga agranina nabiyullahi ibraahimna saas oo kale ayuu odhanayaa oo waxa uu leeyahay anigu beri baan ka ahay waxaan aad caabudaysaan oo dhan baatil weeye waxay tari karaanna ma jirto beri baana ka noqday ilaahay baan caabudaya ee waxa weeye wax alla waxaad samayn kadhaan sameeya oo aniga waxaad igu samayn lahaydeen waxba ha iga agranina haddaba qofka muslimkaa waxaa la rabaa inuu arrintaa ku baraarugo oo uu ogaado awliyada maanta la baryayo qabuuraha la dul fadhiyo awliyada lagugu cabsiinayo inayna waxba tari karin wixii ilaahay kula maago unbaa kugu dhacaya cid kale oo wax kuu geysan karta ma jirto akhilmuslim wa ukhtilmuslima waa inaad ogaatid rabbigii subxaanaqaadirkaa ayaa dhibtana keena wanaaggana keena ee cid kale oo wax dhibaato kuu geysan karta ma jirto marka markay ka caajiseen jawaabtii oo waxa weeye ay ogaadeen inayna jawaab kala haynin ayay markaa waxay yidhaahdeen qaaluu aji'tanaa bilxaqi am anta min allaacibiin ma waxaad noola timid wa xaqa mise waad iska cayaaraysaa war xaq baan idinla imid buu yidhi bal rabbukum rabu samaawaati waalardi aladii fadarahunna waana calaa dalikum min ashaahidiin qaala ibnu kathiir llah wuxuu leeyahay ay bal aqulu lakum jaadan muxiqan inamaa ilaahukum allahu aladi laa ilaha ila hu si saxa waxaan idii leeyahay oo xaqiiqo ah oo run ah oo aan kaftan ku jirin oo aan cayaari ku jirin ilaahayga subxaana qaadirka ah oo ida abuuray samawaadka abuuray dhulalka abuuray kaasaa mudan in la caabudo waxaan kaloo dhan waa baatil weeye waa ilaahay raaca alkhaaliqu lahumaa calaa gayri mithaalin saabiq ay samawaadka iyo dhulalkaba ilaahaygay abuuray iyadoon cidi uga horraynin fa huwa almustaxaqu kaa ayaa mudan lilcibaada in la caabudo kaasaa mudan waxdahu laa shariika lah aan shirkina loo samaynin keligii ayaa u xaqle in la caabudo wa ana calaa daliku min ashaahidiin taasaana aniguna ka markhaanti ahay wey haddana markaasuu dhaar isku xaabiye oo dhaarto wuxuu yidhi watallaahi laakiidanna asnaamakum wuxuu ku dhaaranayaa inuu burburiyo sanamyadii wuxuu leeyahay ibnu kasiir raximahullah qiila waxaa la yidhi inahu qaala khufyatan fii nafsihi ay macnaha watallaahi la akiidanna asnaamakum bacda an tuwallow mudbiriin dhaartaas naftiisa ayuu ku dhaartay ee iyagii ma uu maqashiin ayay culummada qaar yidhaahdeen laakiin qaar baa waxay yidhaahdeen way maqleen oo qaar baa maqlay sida cabdullaahi ibnu mascuud iyo waxa ay leeyihiin qayb ka mida ah ayaa maqlaysay oo waxa weeye ma uu qarinin naftiise kor buu ugu dhawaaqay hadalka oo waa la maqlay weeye wuxuu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah waxaa la yidhi ciid bay lahaayeen yadhabuuna ilayhi fii kulli sanatin maratan ciid ay mar walba isugu tagaan oo guryaha meel ay e, yiqiineen meeshaasi isugu tegi jireen oo isugu soo bixi jireen aabbihiisaa wuxuu ku yidhi kaalana raac oo ciidda noo raac oo sanamyadii iyo waxa weeye halkaa meeshii ay shirkiga ku samayn jireen kaale noo raac markaasu wuxuu yidhi waa xanuunsanayo ordiga tag oo anigu ma aadaya meeshaasi oo waxa waa tuulaa ilaahay fa nadara nadratan fi nujuum fa qaala inii saqiim macnaa waan xanuunsanahay buu yidhi oo maanta idama raaci karo oo halkaa ma tegi karo ee idaayiya wuxuu leeyahay ibnu kasiir raximahullah carada lahum fi lkalaami xataa tawasala ilaa maqsuudihi min ihaanati asnaamihim wa nusrati diin laq diin illahi alxaqi wa budlaani ma hum calayhi min cibaadati alasnaam hadalkii ayuu sarbeeb buu isticmaalay waan xanuunsanahaydani maaha inuu xanuunsan yahay laakiin sarbeeb buu isticmaalayaa oo wuxuu doonayaa inay isaga tagaan oo waxa weeye ay yidhahdaan ninkaa waa xanuunsan yahay inaga keena oo waxa weeye xagga markaa markii ay eh, meeshii cidleeyaan oo sanamyadii ay cidlo ka dhigaan inuu baabah ka dhiga buu rabaa oo waxa weeye uu sanamyadii uu burburiyo marka diinti ilaahay inuu u gargaaro ayuu doonayaa oo waxa weeye tawxiidkii ilaahay uu kor u yeelo oo waxa weeye kelimatullaahi hiyo alculya uu ka dhigo diintooda iyo waxaan sanamyadana uu baabi'iyo oo waxa weeye uu ihaaneeyo oo dullinimadooda uu muujiyo inayna waxba qaban karin falamaa kharajuu ilaa ciidihim markay ciiddoodii u baxeen oo ay isugu tageen meeshii wastaqara huwa fii beladihim gurigiina guryihiina uu keligii ku ahaaday oo waxa weeye kulligood rag iyo dumarba ay yaaceen oo ciiddii aadeen oo meeshii ay isugu tageen ayuu markaa wuxuu u yimid sanamyadiibuu u yimid wuxuu helay markaas fawajadahaa buu yidhi ibnu kathiir wuxuu helay waqad wadacuu bayna yadayha anwaacan min alacima qurbaanan ilayha iyagoo cunto ag dhigdhigay oo waxa weye intay neefkii soo qalaan oo cuntadii soo kariyaan ayay sanamkii ag dhigayaan qurbaanan iyadoo waxa weye halkaas sadaqa ay tahay markaasaa waxay leeyihiin ilaahyadaa cunaya dhagax la qoray muxuu cunayaa ama dhagax qori la qorqoray muxuu cunayaayo waxa weeye uu cunto u baahan yahay maba cuno waa jamaad cidlaah oo waxa weye ilaahayba uguma telagelin inuu wax cune kama qaala tacaala faraaqa ilaa aalihatihim faqaala alaa taakuluun maa lakum laa tandiquun macnaha waxay arrintaasi tahay marka uu iyagii la hadlayo wuu og yahay waxaan inay dhagxan yihiin aan hadli karin laakin calaa sabiili tahakumi walisdiraac waa macnaha waa ku waa dulaynayaa u dulli macnaha wuxuu tusayaa inay waxaani waxay tari karaan ayna jirin ayuu tusayaa qoomkiisii wuu burburiyey markaa eber buu ka dhigay sidii ilaahay u yidhi fajcalahum judaadan ila kabiira lahum lacalahum ilayhi yarjicuun ay judaadan xutaaman eber buu ka dhigay oo waa burburiyey ilaa kii ugu weynaa mooye qaala ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay waxaa la yidhi inahu wadaca alqaduuma faaskii oo waxa weye uu ku burburiyey dubihii uu la dhacayey ayuu waxa weeye gacanta u suray kii weynaa oo wuxuu tusayaa inuu waxa weeye hadhow ay xanaaq ays yidhaahdaan ninkan weyn baa inta carooday sanamkan weyn baa inta xanaaqay kuwaan yareerkaa burburiyey oo waxay taasi ishaaro u tahay buu yidhi ilaa annahu gaara an tacbuda macahu lihadihi siqa wuxuu ka xanaaqay oo waxa weeye ka carooday see aniga kuwaan yareerkaa laila caabudi karaa ma aniga keligay la caabudo taasi marka waxay daliil u tahay qofkii wax garanaya oo caqli leh inuu fiiriyo war ilaahigii ku abuurtay oo waxa weeye keligii ku abuuray haddaad marka waxaan la caabudin soo kuu caroon mayo oo ku oo waxa weeye ku cadaabi mayo marka markay u yimaadeen marka oo ay arkeen ayay waxay yidhaahdeen qaaluu man facala hada biaalihatina inahu la min alظaalimiin ibn kahiir waxa uu leeyahay raximah llah wa hada fiihi daliilun daahirun lahum low kaanuu yacqiluun haddii ay wax garanayaan oo caqli leeyihiin arrintaa daliil bay u tahay cad oo tusinaysa inayna waxaani waxba tari karin falow kaanat aalihatan la dafacat can anfusiha hadday ilaahyo yihiin naftooda ayay difaaci lahaayeen oo qofkaan xumaanta la doonay ayay naftooda ka celin lahaayeen oo waxa weye ay ka difaaci lahaayeen walaakinahum qaaluu bijahlihim jahligii baa inta ka batay iyo cilmi xumadii iyo caqligooda yaraantii ka batay wa qilati caqlihim wa kasrati dalaalihim waxa weeye dullinimadii iyo jahligii iyo baadida ay ku sugan yihiin baa inta ka fara badatay ayay waxay leeyihin yaa ilaahyadeedii saa u galay hay markaasay waxa weeye qaarkood hadleen oo waxay yidhahdeen intii maqashay markii hore ibraahim hadalkiisa calayhi salaam ayaa hadasho waxay yidhahdeen annagaa maqalnay wiil yaroo fataa yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim waxaanu maqalnay wiil wax ka sheegaya oo ceebaynaya macnaha yadkuru bilcaydi watanaqusi fa huwa kaafirun lahaa isaga ayaa burburiyey bay dheheen ninkaas ceebaynayey reerkoo dhan qabiilkoo dhan waxaa laga helay wax ilaahyadii wax ka sheega hal nin ibraahim baa la helay haddaba marka ninkaasaan u malaynaynaa annagu inuu sameeye waxaan oo waxa weye ninkaa loo yeero qaala ibnu mascuud waxa uu le eh, qowlu ibni mascuud yadkuruhum ay macnaha qawluhu tacaala watallaahi laatiidanna asnaamakum waanu maqalla bay yidhaahdeen isagoo oranaya waxaanu waxaan samaynayaa inaan maaragtay sanamyadiinna dhagar u sameeyo oo aan baabi'iyo oo ibar ka dhigo waad ogaan doontaan waxa uu leeyahay markaa markaasay yidhahdeen hala keeno qaala ibnu kathiir katiir raximahullah qawluhu tacaala markay yidhahdeen fa'tuu bihi calaa acyuni nnaasi lacallahum yashhaduun ibnu katiir wuxuu leeyahay ay fi lmala'i alakbar macnaha calaa ru'uusi alashhaab dadku meesha isugu soo baxeen oo laysugu yimid oo dadkii oo dhan joogaan ayaa la yidhi hala keeno ha maqleen warkiise oo waxa weeye maqaaladiisa iyo ilaahyada inuu caayayo oo wax ka sheegay oo uu qirto inuu burburiyey hala keeno ninka wuxuu yidhi marka ibnu kathiir qasdigii iyo ulajeedadii uu lahaa nabiyullaahi ibraahim khaliiluraxmaan ulajeeddadu intaasay ahayd oo wuxuu rabay dadku inay soo kulmaan oo meel la isugu yimaado oo markaa uu xaqa ku caddeeyo oo uu yidhaahdo waxaani waa baatil sanamyadaana waxba ma tari karaan oo uu caddeeyo inay baatil yihiin ilaahaygi subxaana qaadirkaa ah keliya inuu mudan yahay in la caabudo waa sidii nabiyullaahi muusa calayhi salaam uu sameeyey isaguna fircoon markii uu waxa weeye uu yidhi ballan noo samee ila annaguna waxaanu keensanaynaa sixir eh, saxaradii adiguna sixirkaaga la imo waxaad weeyato waa sixire ballanna noo samey buu yidhi fircoon markaasuu waxa uu ku yidhi nabiyullaahi muusa calayhi salaam qaala mawcidukum yowma ziina maalinta laysku soo baxo oo waxa weeye ciidda oo halkaa laysugu yimaado maalintaasaa inoo ballana wax alla waxaad haysataan la imaada ana waxa weeye wixii aan haysto baan keenaya halkaa isugu keen keena marka wa an yuxshara annaasu duxa dadkoo dhanna waa in maalintaa la keeno wey fatwallaa fircawnu fajamaca kaydahu uma ata waa si maratay ilaa akhir alaayaat fi suurati طaaha ilahay inooga sheekeeyey waana inoo imaan doontaa qisadooda insha allahu tabaaraka wa tacaala hadii rabiidno halkaa marka dadkii markay isku soo baxeen oo kulli isku yimaadeen ayaa nabiyullahi ibraahim la keenay markaasaa waxaa layihi maadaa saan sameeyey ibraahimow markaasuu wuxuu yidhi bal facalow kabiiruhum haada war ka weyn weydiiye buu yidhi in kaanuu yandiquun aniga maxaa iga rabtaan buu yidhi fas'aluuhum in kaanuu yandiquun ninkaan ayaa sameeyey weyne bal iyaga weydiiyo waxaa dhahdaan war yaa ida burburiyey dhibaatadan yaa idinku sameeyey mashaakilkan yaa idii keenay bal iyaga weydiiya qofaan garanaynin wixii lagu sameeyey ilaah dhan oo aan garanaynin wixii lagu sameeyey oo dhibaato ah see baad marka ilaah uga dhiganaysaan oo ad u caabudaysaan weye markaasay waxay yidhaahdeen macnaha wuxuu leeyahy ibnu kathiir araada biqowlihi haada an yubaadiruu ila alqowli biana hadihi laa tandiq wuxuu doonay buu yidhi hadalkiisa ulajeedadiisu waxay ahayd inay jawaabaan oo iyagu yidhaahdaan war kuwaani ma hadlayaan oo markaa uu yidhaahdo haddayna hadlaynin maxaad ku falaysaan marka waxaan hadlaynin maxaad ku falaysaan fayactabiruu biannaha jamaadun ka saa'ir jamaadaat marka ay dareemaan oo gartaan inay waxaana yihiin wax dhagxan meesha iska yaal yaalla oo aan hadlaynin oo aan waxba awoodin oo waxa weye ay waxay tari karaan ayna jirin marka ay ilaahay usoo noqdaan laakin farajacuu ilaa anfusihim faqaaluu inakum antum azaalimuun ay macnaha fii tarkiha laa xifaada laha maaragtay iyadoo aan la xifdiyeynin oo waardiya una joogin idinkaa ka tego khalad kale haddana markaasay waxay sameeyeen ilaahay wuxuu yidhi tuma nukusuu calaa ru'uusihim laqad calimta ma haulaa yandiquun wuxuu leeyahay imaamu sudiyi raximahullah uma rajacuu ila alfitna fitnadii bay ku noqdeen iyo shirkigii oo waxa weeye markii hore markay arkeen inay waxaani wax hadlay ayna ahayn ayay xoogaa baraarugeen oo iscanaanteen oo yidhaaheen war waxaan qaar baa waxaa dhici karta inay isiraadeen war waxaani haddee marka ibraahim waa inuu saxan yahay baa dhici karta marka laakiin shaydaankii baa isla markiiba ka qaalib noqday oo yidhi war ma ilaahyadiinnii iyo wixii aad weligiin kusoo jirteen ayaa ninkaani maanta idinka kaxaynaya markaasay soo jeensadeen oo fidnadii intay ku noqdeen ay ibraahim usoo jeensadeen oo waxay idhahdeen kayfa ta'muruna see baad noo amraysa bisu'aaliha in la su'aalo waqad calimta annaha laa tandiq waad og ogtahay waxaan inayna hadlin halkaa marka markay joogeen fa cinda dalika ayuu ibraahim markaa hadlo wuxuu yidhi qaala afatacbuduuna min duni illah maa laa yanfacukum shay-an walaa yadurukum uffin lakum walimaa tacbuduuna min duni illah afalaa tacqiluun haddaba marka nabiyullahi ibraahim waa ka gar helay oo ulajeedadiisu waxay ahayd inay qiraan horta waxaana inayna hadli karin oo waxa weye ayna awood lahayn oo cid iska celin karin oo wax maqlaynin intiiba waa ku qireen marka xujadii waa ku oogay uu marka dadkii o dhanna waa maqleen aayad kale ilaahay waa tuu ku fa aqbaluu ilayhi yasifuun qaala atacbuduuna maa tanxituun wallahu khalaqakum wama tacmaluun ma waxaad caabudaysaan waxaad idinku qorqorteen oo waxa weye idinku aad samayseen ilaahay baana idinka iyo waxa weye waxaan aad samaynaysaanba ilaahay baa abuuray oo ilaahay baa kulligiina ida abuuray ilaahayna waa og yahay oo waxaan waxba kama jiraan qaala mujaahid raximahu llah imaamu mujaahid waxa uu leeyahay ey yusracuuna iyagoo kala yaacayay u yimaadeen markaasuu waxa uu ku yidhi macnaha kayfa tacbuduuna asnaaman antum tanxituunaha min alkhashabi waalxijaarati wa tusawwiruunaha waxaad idinku qoryo ka qorteen naxtigu waxa weeye markaad waxa qorqortid oo aad samaysid marka waxaad idinku qorteen oo waxa weeye idinku aad samayseen qoryo aad qorqorteen iyo sanamyo aad qorqorteen seebaad waxa weeye aad maaragtay u waxaynaysaan oo waxa weeye aad maaragtay idinku aad maaragtay samayseen seebaad ilaahayaed ooga dhiganaysaan wa bayana lahum ana hadihi alasnaam makhluuqatun laa tastaxiqu alcibaada wuu u caddeeyey waxaanay sanamyo inay yihiin ayna xaqna ulahayn in la caabudo walaa yenbagii an yucbada maca allah ilaahay in lala caabudana inayna habboonayn haddaba qodobkaa waxaan ka faa'iidaynaa wax walba oo cibaado loo leexiyo oo aan ilaahay ahayn inay baatil tahay ayna waxba ka jirin sidaa nabiyullahi ibraahim ugu caddeeyey qoomkiisii waa in lagu cibra qaato weeye oo la raaco waxa weeye asluubkiisii iyo dariiqii uu xaqa u gaarsiiyey oo laga faa'iidaysto markaa shirkigo dhanna bannaanka laga maro qodobka lixaad oo aan usoo gudbayna waxa weeye ilqauhum ibraahim calayhi salaam fi nnaari ay fi xaadisati alixraaq haddaba marka markii xujadii laga helay oo laga guulaystay oo nabiyullahi ibraahim guulaystay ayay waxay yidhaahdeen marka xariquuhu guba marka oo aynu dillo awood aan isticmaallo marka doodii iyo waxa weeye adiladii waa laga badiyey leanno ilaahay baa u waxyoonaya nabiyullahi ibraahim oo garabkiisa taagan aynu marka ficilkiina ogaano sida awooddii ficilkana looga badiyey oo ilaahay ugu gargaaray nabiyullahi ibraahim ayaynu halkaana ka hadlayna qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi qaaluu bnuu lahu bunyaanan faalquuhu fi ljaxiim faaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum lasfaliin aayad kale waatay ahayd araaduu bihi kaydan fajacalnaahum alakhsariin waxaa halkaan marka inooga caddaatay wuxuu leeyahy ibnu kasiir raximahullah caddaluu can iljidaali walmunaadarati marka waxay u gudbeen buu yidhi doodii iyo hadalkii iyo markii hore kalaan bay joogtay waa la wada hadlayey way ka jeensadeen marka markay arkeen in hadalkii laga badiyey oo waxa weeye ayna wax xujaa haysan walam yabqa lahum xujatun wax xujaa markaynan u harin ayay waxay isticmaaleen marka quwatahum quwadii ilaa isticmaalu quwatihim wa suldaanihim intaa keliyaa hartay marka waxay yidhahdeen marka awooddeedaan isticmaalayna iyo waxa weeye jabaruudka iyo awoodda aan haysanno waa inaan isticmaalaayo wiilkan aan khaarijina liyansuruu ma hum calayhi min safahihim wa duqyaanihim fa alquuhu fi nnaar inay difaacaan shirkiga iyo waxa weeye xumaanta ay ku dhex jiraan ayay waxay leeyihin marka ninkaan aan gubno aan khaarijino marka gebigiisaba walaakina allaha nasara nabiyahu ilaahay baa u gargaaray nebigiisii wa aclaa kelimatahu wa diinahu wa jacala kalimatahum habaa'an mansuura imaam ibnu katiir wuxuu leeyahy raximahullah ilaahay baa nebigiisii u gargaaray kelimadiisiina kor u qaaday diintiisii kor u qaaday iyagana kelimadoodii waxa uu ka dhigay wax baaba oo ebera oo waxa weye aan waxba ka jirin leanno shirki bay ku socdeen ilaahyo u gargaarana ma haystaan leanno ilaahyadoodii waa dhagxan la qorqoray wey ilaahay bi subxaana qaadirka ahaa ayay ka leexdeen dariiqii xaqaa bay ka leexdeen kama qaala allahu tacaala qaluu xariquuhu wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin qulnaa ya naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim wa araaduu bihi kaydan fajacalnaahum alakhsariin fii suurati alambiya leannahu sababtu maxay tahay waxa uu leeyahay ibnu kathiir raximahullah lamaa wudica fi nnaar markii naartii lagu riday ayuu wuxuu yidhi xasbiya allah wa nicma alwakiil sida u werinaya imaamu albukhaari can cabdullahi ibni cabbaas uga wariyey waxa uu yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil qaalahaa ibraahim xiina ulqiya fi nnaar xasbiga allahu wa nicma alwakiil ila waxaa yidhi nabiyullahi ibraahim ayaa yidhi ilaahay baa aniga igu filan ilaahay baana tala saarsaday rabbigii subxaana qaadirkaa cidaan ahayn oo waxa weye aniga igu filan oo waxa weye aan tala saaranaya ma jirto markii naartii lagu riday wey inta la shiday oo la ololiyey isagiina lasoo xirxiray ayaa naartii lagu tuuray markaasuu yidhi xasbi allahu nicma alwakiil ilaahay baa igu filan aniga kan la tala saarsadana isagaa aada iyo aad u wanaagsan wey wa qaalahaa muxammedun xiina qiila lahu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamna waa yidhi kelimadan oo allah wa nicma alwakiil ayuu yidhi sida cabdullahi ibnu cabaas werinaye oo imaamu bukhaari ka wariyey waxa uu leeyahay markii dadka ay soo kulmeen waa dagaalkii uxud kabacdi oo waxa weeye markii mushrikiintii ay kulligood isku soo kulmeen oo waxa weeye ay yidhaahdeen maanta aynu baabi'inno ayaa sufyaan ninkii uu soo diray oo cabsi gelinayay nebiga iyo saxaabada ayaa inta u yimid waxa uu ku yidhi waatuu ilaahay lahaa ina annaasa qad jamacuu lakum ayaa lagu yidhi fakhshawhum fazaadahum iimaanan wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil nebigi iyo saxaabadiiba waxay yidhaahdeen ilaahay baa nagu filan ilaahay baana tala saaranayna rabbigii subxaana qaadirkaabaa waxaan oo dhan nooga filan markaase waxa weeye ilaahay u nicmeeyey fainqalabuu binicmati min allahi wa lam yamsasum suu wax dhibaato ama taaban watabacuu ridwaana allah wallahu duu fadlin cadiim imaamu albukhaari marka ayaa xadiidkaa wariyey afar kun iyo shan boqol lixdan iyo saddex fi saxiixihi ayuu ku weriyey imaam ibn katiir waxa uu leeyahay fa araaduu waxay dooneen an yantasiruu fakhudiluu inay guulaystaan bay damceen waa la hoojiyey wa araaduu an yaglibuu macnaha markii hore waxay damceen inay hadal ku guulaystaan oo dood ku guulaystaan markaasaa ilaahay hoojiyo oo doodii looga adkaaday haddana waxay dooneen inay awood ku guulaystaan fagulibuu waa laga adkaaday haddana fa kaanuu bilkhasaarati fi dunyaa adduunyadii waa khasaareen oo waxa weye adduunyadii laga guulaystay hadalna looga guulaystay iyo xujo iyo adillo awooddiina laga bedi oo ilaahay baa ka awood batay adduunkii marka saasay ku khasaareen wa ama fi alaakhira aakhira maxay la kulmayaan fa ina naarahum naartoodu laa takunu calayhim bardan walaa salaaman nabiyullahi ibraahim ilaahay wuxuu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim ama iyaga naarta la gelinaya aakhiro hadde ilaahay baa ugu talagalay yaa odhanaya marka waxa weeye uma noqonaysa marka qabow iyo nabadgelyo midna u noqon mayso ibnu kahiir waxa uu leeyahay marka waxay u noqonaysaa walaa yalquuna fiiha taxiyatan walaa salaama nabadgelyo la kulmi mayaan oo salaan la kulmi mayaan hog iyo dhibaatay la kulmayaan walciyaadu billah bal hiya kama qaala tacaala inahaa saa'at mustaqaran wa muqa'ma waxay ahaatay mid aad iyo aad u xun naar aad u xun oo waxa weeye qofkii gala uu halaagsamay oo waxa weeye meel lagu nagaado ayaa aad iyo aad u xun wey halkaa marka waxay nooga caddaatay naartii lagu ridaynay ibraahim calayhi salaam inay waxba ka dhimin oo waxa weeye makhluuq ilaahay ay ahayd oo ilaahay waxa weeye makhluuqiisa haddii uu doono wuxuu leeyahay hadda isnabadgeliya oo waxa weeye ilaahay ilaahayba amar siinaya ma samayn karto oo waxa weeye waxay gubi karta ma jirto mar haddii ilaahay uu amar siiyo ma ay gubin marka isagoo nabadgeliyaa oan waxba gaarin oo iska dhex fadhiya ayuu halkaa marka waxa weeye ka badbaaday wey waxa uu wariyey imaamu albukhaari raximahullah xadiidkii can ummi shariik uu ka wariyey anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay amara biqatli lwasaq baalka wasaqa la yidhaahdo waa baal waxa weeye xoogaa madax weyn leh oo soomaalidu ay yidhahdaan waa naar afuuf oo orda oo dabka iyo afuufo guryaha guba baalkaasaa la yidhaahdaa maaragtay wasaq wuxuu yidhi kaana yanfuqu calaa ibraahim calayhi salaam waxa uu sameeyey markii naartii lagu riday ibraahim ayuu ku afuufayey oo ku shibayey oo lahaa hala gubo marka gaaladu la safnaa marka sidaa daraaddeed nebigu wuxuu amray dila buu yidhi meeshaa ku aragtaan oo waa la dilaa imaam albukhaari ayaa weriyey xadiidka saddex kun iyo saddex boqol iyo toddoba ama saddex kun iyo saddex boqol konton iyo sagaal waxaa kaloo ka sugnaatay caaisha inay tiri radiallahu canha nebigaa wuxuu yidhi ina ibraahim nabiyullahi ibraahim lamaa ulqiya fi nnaar markii naarta lagu riday lam yakun fi lardi daabatun ilaa adfa'at innaara canhu eh, gayra alwasaq wasaqa mooye xayawaanka kale oo dhan waxay isku dayayeen oo ay la safnaayeen nabiyullahi ibraahim leannahu inuu xaq ku taagan yahay bay ogaayeen naartay ka daminayeen oo way ka afuufayeen inay damiyaan laakiin wazaqu waa ku afuufayey oo waa ku shiday oo wuxuu la qeyb qaadanayay gaaladii ayuu la socday xadiidka imaamu axmed baa wariyey iyo ibnu maaja wa sheikh alalbani fi saxiix aljaamici asakiir kun iyo shan boqol labaatan iyo afar ayuu ku saxiixiyey waa xadiis saxiixa marka halkaa marka waxay inooga caddaatay xayawaankii ilaahay oo dhan makhluuqaadkii oo dhan ilaa wixii gaaloobay mooye nabiyullahi ibraahim bay las la safnaayeen oo waxa weeye ay gaaladay ka soo horjeedeen laakiin intii gaalowday oo waxa weye xayawaankiina waxaa laynooga sheegay wasaqaas inuu waxa weye la safnaa gaaladii shaydaanku gaaladii u la safnaa waxa weye intaasoo dhan gaaladii bay la safnaayeen oo la difaacayeen oo ay isku dayayeen in ibraahim maanta la hoojiyo oo la halaago ayay isku dayayeen laakiin awoodda ilaahay baa wax walba ka wey mar haddii ilaahay uu waxaan doonay waab waxaan oo dhan ibir bay noqonayaan marka wixii ilaahay doono unbaa sugnaanaya kelimatullaahi hiyo alculyaa weye ilaahay kelimadiisa ayaa sarraynaysa halkaa marka waxaa caqiidaha oo laga qaadanaya waxaan ilaahay dhibaataa ouna kula maagin cid kugu samayn karta ma jirto si walba haddii bilow aadmigu isugu tagaa wax walba hadday sameeyaan dhibaato walba hadday kula maagaan wixii ilaahay kuu qoray maa asaabat min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir wixii ilaahay uu horay kuugu qoray unbaa kugu dhacaya sabab bay u noqonayaan laakiin waxa weeye waa inaad ogaatid akhilmuslim wa lmuslima waa caqiido saxiixa qofku waxa weeye ilaahay wuxuu u qoray baa kugu dhacaya cid wax kale kugu dhici mayaan nebigana calayhi salaatu wasalaam waa tii xadiidkii u dheeraa cabdullahi ibn cabaas uu la dardaarmay waa tuu yidhi kelimaad baan ku baraya xifdi ilaahay baa ku xifdiyaye waxaa kelimaadkiisa ka mid ahaa waxaad ogaataa buu yidhi waclam ogow ana alummata low ijtamacat hadday ummaddoo dhan soo kulanto kulli isku yimaadaan inay wax yara ku anfacaan oo wanaag kuu sameeyaan kuma anfici karaan oo kuguma samayn karaan oo wanaag kuuma geli karaan haddaan ilaahay ka raalli noqon ilaahay uuna kula doonin waxaan ilaahay kuu qorin kuma siin karaan hadday kulligood isku dayaan inay dhibaato kuu geystaanna kuuma geysan karaan waxaan ilaahay kuugu talagelin kuuma geysan karaan waa inaad ogaatid marka oo aad waxa weeye wax walba looxal maxfuudkaa lagu qoray maaragtay cid bedelaysana ma jirto ilaahaygii subxaana qaadirkaa ayaa wax walba awooddaa iskale weyn haddaba marka nabiyullahi ibraahim ilaahay saas uga badbaadiyey oo waxa weeye uu ka badbaadiyey dhibaatadii iyo mashaakilkii ay la maageen wuxuu weriyey ibnu casaakir raximahu raximahullah can ikrama wuxuu ka warinayaa anna umma ibraahim nadarat ibnaha ibraahim calayhi salaam waxa ay eegtay nabiyullahi ibraahim oo naarti iska dhex fadhiya oo waxa weye aan waxba gaarin markii hore waxay islahayd naarta lagu ridaya oo wuu dhimanaya oo raalli bay ka ahayd leanna waa mushrikad weyn oo waxa weeye gaalnimadii iyo caqiidadeedii iyo wixii xumaa bay difaacaysa aabbihiis raalli buu ka yahay waxoo dhan raalli bay ka wada yihiin laakiin markii ay aragtay nabiyullaahi ibraahim oo dabkii lagu riday oo aan waxba gaarin oo iska dhex fadhiya ayay u yeertay oo waxaa qaaday markaa hooyanimadii iyo jacaylkii ilmaha ayaa haleelay markaasay u yeertay oo waxay tihi inii uriidu maaragtay eh, eh, inii uriidu waxaan doonayaa an ajii'a ilayka inaan kuu imaado ibraahimow fadcu llaha ilaahay ii bari inuu waxa weye naarta iga badbaadiyo oo waxa weye ilaahay ii bari nabiyullahi ibraahim ilaahay buu baryey markaasaa waxaa la yidhaha yaa kuu timaado markaasuu yidhi ii imow oo waxa weeye mar waxba ku yeeli maysee fa aqbalat ilayhi way soo qaabisho way u timid naartii bay soo dhex marto waxba ma gaarin way dhundhunkatay oo isku dhejisay oo ku barooratay markaas cabaar la joogtay ayay ka soo baxday wax dhibaataana ma gaarin ilaahay baa ka badbaadiyey ayuu leeyahay marka allahu aclam wax daliila ah oo ku sugnaaday oo xadiida iyo aayad ma jiraan waxaad moodaa inay tahay kalaam ban banu israa'iiliyaad iyo wixii maaragtay taariikhda lagu keenay leanna waa arrintaa waa cilmi geyb wey marka haddii ay taariikhdaasi saxiix noqotona ilaah baa garanaya haddii ay khalad noqotona hadda wax caqiida ah hadda aynu ka qaadanayno ma jirto wey marka waxaa sugan oo ilaahay inoo caddeeyey qodobkaa inuu nabiyullahi ibraahim ilaahay naartii ka badbaadiyey awliya kama badbaadin cid kalena kama badbaadin sida dadka qaar aaminsan yihiin sheekh cabdiqaadir jaylaani iyo ayaa ka badbaadiyey waxaa waa caqiide faashida wey nabiyullahi ibraahim ilaahay baa wuxuu leeyahay qulnaa yaa naaru kuni bardan wa salaaman calaa ibraahim ilaahay baa ka badbaadiyey marka qofkii ilaahay tala saarsadana ilaahay saas u badbaadinaya waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka toddobaad oo odhanaya dikru munaadarati ibraahim almalik aljabba aladi iddaca arububiya haddana markaasaa waxaa dhacday nabiyullahi ibraahim waxaa haddana uu la dooday markii dabkii uu ka soo baxay oo naartii uu ka soo baxay ayaa ninkii jabbaarka ah oo meesha haystay oo waxa weeye boqorka markaa meesha ka ahaa waa namruud weye waa ninkii waxa weeye dhaalimka ahaa oo ilaahnimada sheegtay sidii fircoon ilaahnimada u sheegtay ilaahay waxa uu yidhi qaala allahu tacaala alam tara ila aladii xaaja ibraahima fii rabbi miyaadan arag buu yidhi ninkii kula dooday ibraahim allihii abuurtay oo waxa weye rabbigiisii kula dooday oo inkiray an aataahu allahu lmulk ilaahay waxa uu siiyey dhibaatadaasoo dhanna waxa u geystay boqortooyo iyo mulk ayaa inta la siiyey buu ku kibray id qaala ibraahimu markuu ibraahim ku yidhi rabbiya aladii yuxyi wa yumiit aniga ilaahaygii abuurtay waxa weeye kan waxna nooleeya waxna dila markaasuu inta soo booday wuxuu yidhi ana uxyi wa umiit aniga waxna waan dila waxna waan nooleeya rabbi baan ahay oo waxa weeye rabbi kale ma jira anigaa meesha ayaa rabbi ka ah qaala ibraahim markaasuu wuxuu yidhi ibraahim haddaad rabbi tahay waxna dishi waxna nooleysid fa ina allaha ya'tii bishamsi ilaahay qoraxda wuxuu kala yimaadaa min almashriqi qorax ka soo bax fa'ti biha min almaqrib qoraxda waxaad ka soo saartaa meesha ay u dhacdo oo bedel haddaad awood leedahay fabuhita aladii kafar waa hoogay oo inkaar baa ku dhacday leanna waxa weye ma samayn karo oo qoraxdii awood uma leh wallahu laa yahdi alqowma azaalimiin fi suurati albaqara ayuu ilaahay aayaddaa ku keenay laba boqol iyo konton iyo sideed qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu leeyahy ibnu kathiir wuxuu ilaahay aayaddan inoogu sheegay dooddii uu la galay maaragtay raxmaan ninkaa jabbaarka oo sheegtay ilaahnimada oo waxa weeye rubuubinimada sheegtay fa abdala alkhaliilu daliilahu nabiyullaahi ibraahim wuxuu baadiyeeyey oo baadi ka dhigay wixii uu deliisha ka dhiganayey leanna wuxuu islahaa aniga rabbi baan ahay buu sheeganayey oo waxa weeye dadkaa juhalada ah ayuu maskaxda ka qabsaday wa bayana kasrata jahlihi jahligiisiina waa caddeeyey wa qilata caqlihi iyo caqli xumadiisii waxa uu u caddeeyey xujadiibuu waadix ka dhigay oo waxa uu leeyahay mufasiriintu waxay yidhaahdeen iyo kayrkoodba min culamaa'i nasr iyo taariikhda dadka qora ninkaasi waxa weeye waa malaku baabil waa magaaladii baabil ninkii boqorka ka ahaa oo waxa weeye uu nabiyullahi ibraahim meeshii lagu gubay wey oo lagu dhibaateeyey oo mashaakilka lagu sameeyey ismuhu magaciisa waxaa la yihahha la yidhaha annimruud nimruud ibna kancan ayaa la odhan jiray baa la yidhi ilaahnimo ayuu sheegtay oo waxa weeye waxa uu sheegtay ilaahnimo mar alla markuu ibraahim u yimid oo cibaadadii ugu yeeray oo yidhi war ilaah keliya caabud oo waxa waxaan aadwooda waxba kama jiraan ilaahna ma tiid rabbina ma tiid waxaad samaynaysidna waa khalaq ayuu wuxuu yidhi aniga ilaaha anaa rabbiya see baad ii odhan kartaa waxa weeye cid kale caabud ilaahay oo dhan buuba inkirayba oo wuxuu yidhi anaaba meesha rabbi ka ah waa sidii fircoon oo kale uu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin gayri ilaah kale idii garan mayo ana rabukum ya calaa uu yiri ilaahay baa markaasuu eh, nabiyullahi ibraahim wuxuu ku yidhi rabbiga aladii yuxyi wayumiit ilaahnimadaan aad sheeganaysid aniga kuma aqoonsanin rabbiga aan aqoonsanayo waxa weeye waa ilaaha waxna abuura waxna dila markaasuu wuxuu yidhi ana uxyi wa umiid imaamu qataata iyo suddi maxamed ibn isxaaq mufasiriintaasoo dhan waxay leeyihiin wuxuu sameeyey laba nin buu keenay oo lagu xukumay toogasho markaasuu yidhi midna hala toogto oo la dilay hortiisa lagu dilay midna wuxuu yidhi sii daaye oo waxa weye markaasu wuxuu yidhi wakaasoo kanna waa nooleeyey kanna waa dilay marka ibraahim calayhi salaam kalaamkiisu isagu ma ahayn tan caadiga ah oo basharku ay samayn karaan laakiin waxa uu ka hadlayay rabbiga aladii yuxyi in macnaha wax nool abuura oo dilo qofkuu rabo geerida u keena laakiin qof aad qori ku dhufatay sabab baad u noqotay waxama ad dilin markaasuu wuxuu yidhi samiya miya haa haddaba marka waxaad samaysaa buu yidhi ilaahaygii subxaana qaadirka ahaa leanna waxaa dhici karta dad badan oo juhalo ah inay is yihaahdaan warka ninkaani waxna waa dilay waxna waa nooleeyey haddaba rabbi weeye marka halkaa ayuu marka nabiyullahi ibraahim markuu arkay mucaaradadiisii iyo khatasha uu sameeyey ayuu marka wuxuu ku talagalay inuu fashilo marka ninkaan oo cajsigiisa iyo inuuna waxba awoodi karin uu dadka u waadixiyo markaasu waxa uu ku yidhi fa ina allaha yaati bishams min almashriq faati biha min almaqrib qoraxda halkaa maraysa ilaahay baa qorax ka soo bax ka soo saaray halkaana u rida maalin walbee la imo oo adugu xagga inte ka soo saartid xagga u celi dabamari mari meeshii ilaahay ugu talagalay meelaan ahayn u bedel haddii aad wax awoodid ayuu yidhi marka halkaa waxaad ka garanaysaa marka inay baatil tahay oo waxa weeye unan awoodi karin fa buhita aladi kafar marka wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah macnaha wuxuu ku leeyahay war qoraxdaan aad ujeedid haddaad awood leedahay oo adigu aada awoodid ood rabbi tahay qoraxdan ilaahay suu doonu u gala waxa weeye waa makhluuq musakharatun biamri illah maalin walba qorax ka soo bax bay ka soo baxda xaggana way u dhacdaa ilaahay baa saas sameeyey ilaahaygii khaaliqa ahaa oo wax walba abuuray fa in kunta kamaa zacamta min annaka tuxyi watumi tuxyi wa tumiid haddii aad sida aad been hawaas sida aad ku been hawaastay oo beentaa oo aad sheegatay hadday run tahay oo aad waxna dishi waxna noolaysid qoraxdaan bedel marka leanna ilaahay waxbuu dilaa oo waxbuu nooleeya oo qoraxduu saa u galay oo dayaxuu saa u galay adigu bedel marka oo waxa weye aan ku aragno biri subax waagu markuu beryo qoraxda halkaa ka soo saar meesha udhacdo oo qorax udhac ka saar hadda miyuu samayn karaa marka waa samayn kari waayey markaasuu iska aamusay leannau ma samayn karo walam yabqa lahu kalaamun yujiibu alkhaliila bihi bal inqadaca wasakat sakata wuu aamusay marka shib buu yidhi sidaas daraaddeed buu ilaahay leeyahay fabuhita aladii kafar wallahu laa yahdi alqowma alظaalimiin wuxuu yidhi marka imaam sudi raximahullah munaadaradan ibraahim iyo nabruud dhex martay waa markii uu ka soo baxay naarta naartii baa lagu riday ha la dilo baa la yidhi oo ha la gubo waa la gubi kari waayey naartiibuu ka soo baxay dadkii oo dhan baa soo jamcay meeshii baa la wada daawanaya leannao boqorkii askartiisii madaxdiisii idima harin kulli waxaa la daawanayaa nabiyullahi ibraahim markii dabka lagu riday iyo habkii dabka loogu riday ayay wada daawanaya markuu dabkii ka soo baxay oo waxa weeye halkaa uu ka badbaaday ayuu markaa namruud intuu u yimid wuxuu yidhi ilaahay ka baq oo waxa weye ilaahay raac oo caqiidada saxiixa qaado ilaahna ma tihin rabbina ma tihin waxaana waa shirki aad ku jirtid markaasuu la dooday oo dooda ay dhex martay haddaba qodobkaa waxaynu ka qaadanay in waxa weeye uu nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ninkaa daalimka ah oo nimruud la ohan jiray ibnu kancaan oo boqornimada sheegtay oo waxa weye ilaahnimada sheegtayna inuu nabiyullahi ibraahim baatil ka dhigay qowlkiisii oo baatil uu waxa weye uu doodii la galay oo uu baatil gareeyey wey halkaa markaa intaa waxaa ku dhammaatay marxaladii hore oo nabiyullahi ibraahim leannahu qisadiisa saddex marxalo ayaynu u qaybinay marxaladii ugu horreysay oo ahayd marxalatu sikar oo waxa weeye uu yaraa oo waxa weeye dhibaatada uu kala kulmay qowmkiisii iyo reerkiisii marxaladii labaad baynu usoo gudbaynaa nabiyullaahi ibraahim oo haajiray oo ka tegaya oo waxa weeye qoomkiisii markay ilaahay rumayn waayeen oo gaalnimo sameeyeen isaga haajiray marka waxaynu ugu horumarinaynaa <clears throat> hijradiisii <clears throat> waxa uu eh, qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi fa aamana lahu luut nabiyullahi luut baa rumeeyey wa qaala inii muhaajirun ilaa rabbi sayaadiin ilaahaygii subxaana qaadirka inii muhaajirun ilaa rabbi inahu huwa alcasiizu alxakiim ilaahay baan uhaajirayaa buyi waana idinka tegayaa markuu naartii ka soo baxay oo ninkaa gaalkaa la dooday oo waxba ka qaadan waayeen buu yidhi haddaba anigu ilaahay dartiisaan uhaajiraya waana idinka tegayaa oo beri baan idinka ahay waana idinka haajiraya waa idinka tegaya nabiyullaahi luud oo waxa weeye markaas adeer uu u ahaa oo walaalki dhalay haaraan uu dhalay ayaa waxa weeye markaa rumeeyey oo raacay ilaahay waxa uu yidhi wawahabnaa lahu isxaaqa wawahab ilaahay wuxuu yidhi wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba wajacalnaa fii duriyatihi nubuwata walkitaab wa aataynaahu ajrahu fi dunya wa inahu fi laakhirati la min asaalixiin ilaahay wuxuu yidhi waxaanu u hibaynay markaa kabacdi nabiyullaahi isxaaq oo ay dhashay saara iyo yacquubna waxaa dhalay isxaaq oo waxa wey waa nebi yacquub waa nebi yuusuf aabi wey waxaan ka dhignay buu yidhi duriyaddiisii nebiyo oo kutub baan ku soo dejinay ajabkiisiina waan siinay adduun iyo adduunka intuu joogay aakhirana waxaanu ka dhignay dadka saalixiinta oo waxa weye dadka saalixiinta ayuu ka mid yahay oo jannada gelaya aayad kale ilaahay wuxuu yidhi wanajaynaahu ay macnaha dabkii iyo dhibaatadii iyo wixii o dhan baan ka badbaadinay nebi ibraahim calayhi salaam wa luutan iyo nabiyullahi luutba ila alardi alatii baaraknaa fiiha lilcaalamiin waxay u haajireen marka oo waxa weeye ay ilaahay ku badbaadiyey oo ay degeen ardu sham meeshii ilaahay barakeeyey waa dhulkii waxa weeye baytulmaqdis ilaahay uu barakeeyey wey ilaahay wuxuu yidhi wahabnaa lahu isxaaqa wa yacquuba naafila ay macnaha waa weladulweled waa wiilku awowga u ahaa ayuu yacquub noqonaya leannahu nabiyullaahi isxaaq waxaa dhalay nabiyullahi ibraahim yacquub buu sii dhalay marka awoowow u yahay oo waa wiilka wiilkiisii ilaahay wuxuu yidhi wa kullan jacalnaa saalixiin iyagoo dhan waxaanu ka dhignay rag saalixiina duriyadiisii dad badanoo saalixiina ayaa ka soo baxay marka waxa uu yihi marka ilaahay haddana wa jacalnaahum waxaanu ka dhignay a'immatan kuwo dadka hogaamiya oo waxa weeye duriyaddii nebi aadam ayaa waxay noqotay inay marka dadkii hogaamiyaan oo waxa weeye a'imo looga dhigay maadaama uu waxa weye isagii imaam noqday oo sabray oo dhibaato dhan la soo mariyey ayaa ilaahay wuxuu marka ugu abaalguday inuu duriyaddiisii ka dhigo nebiyo iyo rusul iyo a'ima iyo boqorro dadku hogaamiyo inuu ka dhigo yahduuna biamrina wa awxaynaa ilayhim ficla alkhayraat waxaan u waxyoonnay inay wanaag sameeyaan ficilkii wanaagsanaa daacatullah cibaadadii iyo waxa weye inay la yimaadaan wa iqaami asalaa wa iitaa'i azakaa wa kaanuu lana caabidiin ilaahay wuxuu yidhi annaga ilaahay bay caabudi jireen oo kulligood muslimiin bay ahaayeen duriyadiisii oo dhan oo waxa weeye cid kale maay caabudaynin qaala imaamu ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi lamaa hajara qowmahu fillah ilaahay darti markuu uga haajiray qoomkiisii wa haajara min bayni adhurihim uu dhexdoodiina ka tegey wa kaanat imra'atuhu caaqiran laa yuuladu laha ayda xaaskiisuna ahayd waa saara weye xaaskii uu qabay oo saare la odhan jiray ma dhali jirin oo waxa weeye markaas waxay ahayd qofaan waxba dhalin oo waxa weeye ma ay dhali jirin ilmo oo nabiyullahi ibraahim muddo badan buu qabay waxna umay dhalin walam yakun lahaa min alwaladi axadun nabiyullahi ibraahimna xaas kale ma lahayn carruur kalena ma lahayn ilaa waxaa la socday wiilkii walaalkii dhalay oo luut calayhi salaam ibnu haaraan ibnu aazar wiilka ayaa la socday wahabahu allah ilaahay baa wuxuu u hibeeyey duriyatan awlaad awlaad baa ilaahay u hibeeyey alsaalixiina wanaagsan wa jacala fii duriyatihi nubuwata walkitaab ilaahayna markaasu wuxuu u ballan qaaday duriyaddiisa kabacdi bacdi wixii nebiyullahi ibraahim ka dambeeya inay nebiye noqon doonaan oo kutub lagu soo dejin doono oo waxa weeye ay cirib dambeedka iyagu yeelanayaan leanno marka waxaynu nihi markaynu nabiyullahi nuux soo sharaxaynay wixii nabiyullahi nuux ka dambeeya oo waxa weeye ummada oo kutub lagu soo dejiyo nebi laga dhigo waa min duriyati nuux calayhi salaam nebi ibraahim wixii ka dambeeyana waa min duriyati ibraahim calayhi salaam wax alla nin alla ninkii nebi laga dhigo oo waxa weeye rasuul laga dhigo kitaab lagu soo dejiyo waa min duriyati ibraahim calayhi salaam halkaa waa inaad ogaatid akhilmuslim waqtilmuslima marka wuxuu leeyahy ibn kahiir fa kullu nabiyin bucita bacdahu fa huwa min duriyati nebi kasta oo la diray bacda ibraahim waa min duriyati ibraahim calayhi salaam weeye ayuu leeyahay oo waxa weye sida saxiixa leanno ilaahay baa le maaragtay waxaanu ka dhignay duriyaddiisii maaragtay kitaab iyo waxaanu ku dejinay iyo nebinimo wa kullu kitaabin kitaab walba oo nazla min aلsamaa calى nabiyi min alambiya min bacdi fa huwa calى axadi naslihi wa caqibih nebi kas kitaab walba oo soo degay oo ilaahay soo dejiyey nebi kasta oo ilaahay soo diray rasuul kasta oo ilaahay soo diray oo nebi ibraahim ka dambeeya waa duriyatu ibraahim calayhi salaam weeye karaamatan minhu ilaahay baa karaameeyey marka oo waxa weeye ilaahay baa ugu abaalguday markuu ehelkiisii aabbihii hooyadii ehelkiisii oo dhan uu uga tegey ilaahay darti uu uga haajiray ilaahay darti diintiisii uu u dagaalamay caqiidadii ilaahay u dagaalamay ilaahay darti loo gubay dhibaatadaasoo dhan ku dhacday oo uu ka haajiray markaa ayaa ilaahay saa ugu abaalguday amaa dhulkii uu tegey oo u haajiray waxay ahayd wuxuu leeyahay ibnu kahiir amaa dhulka uu uhaajiray oo nabiyullaahi ibraahim uu uhaajiray wuxuu leeyahay ibnu kathiir dhulka ilaahay barakeeyey oo uu qasday waxa weeye waa baytulmaqdis waa ardu shaam weye waa dhulka wuxuu leeyahay wuxuu u qasday ardu shaam wa hiya alatii qaala allahu tacaala wanajaynaahu wa luudan ila alardi alatii baaraknaa fiiha lilcaalamiin waa midii ilaahay uu barakeeyey waa ardu maqdis weeye waa ardu shaam dhulkaa la yidhahdo falastiin iyo suuriya iyo ayaa cabdushaam la isku yidhaahdaa laakiin baytulmaqdis buu tegey waa meeshaa waxa weeye baytul uu ku yaalo sida ilaahay u yidhi maaragtay uu ilaahay inoogu caddeeyey aayaddaa qaalahu ubay ibnu kacab ayaa yidhi waa abulcaaliya wa qataata wa gayruhum ayaa yidhi waa halkaa weeye laakiin qowl baa jira cabdullahi ibnu cabbaas laga warinayo ou leeyahay waa maka meeshuu usoo haajiray oo ilaahay barakeeyey waa maka haddaba marka wuxuu deliishaday cabdullahi ibnu cabbaas qowluhu tacaala ina awala baytin wudica linnaasi laladii bibakata mubaarakan wahudan lilcaalamiin ali cimraan aayaddaa kusoo aroortay waa sax oo waxa weeye maka waa gurigii ugu horreeyey oo beytkii ugu horreeyey oo bilow aamniga loogu talagalay inay ilaahay ku caabudaan laakiin nabiyullahi ibraahim markuu soo haajiray sida waxa weeye saxiixa ardada la barakeeyey oo waxa weeye dhulka ilaahay uu barakeeyey u soo haajiray waxay ahayd baytulmaqdis ayuu yimid horta oo dhulkaa sham buu usoo haajiray sida ibnu kathiir iyo culumo badan ay ku cadaynayaan iyo saxaabadii ubay ibni kacab iyo ay leeyihiin halkaa marka qodobkaa waxaan uga gudbaynaa oo waxa weye marxaladii dambe ugu horreeya nabiyullahi ibraahim inuu ka haajiray qoomkiisii markii ay dhibeen oo waxa weye ilaahay dartii uu haajiray ayaa halkaa inooga caddaatay qodobka labaad oo aynu ku soo qaadayna waxa weeye nin kale oo jabbaara oo dhaalima oo waxa weye dulmi badan ayuu nabiyullahi ibraahim soo maray markii uu waxa weye dhulkaas soo marayey marka waxaa la yidhi ninkaa jabbaarka oo daalimkaa ah, wuxuu ahaa baa la yidhi wuxuu degenaa meelahan dhulkan urdun iyo meeshaa udhaxaysa urdun iyo waxa weeye falastiin iyo dhulka ayuu degenaa baa la yidhi maadaama nabiyullahi ibraahim uu ciraaq iyo halkaa ka yimid leanno babil bay ahayd meesha uu ka yimid waa ardu ciraaq uu soo haajiray baytulmaqdis iyo halkaas usoo socdaa wuxuu soo maray baa la yidhi marka nin meelahaa dhexe degan magaciisiina aan la sheegin oo haalim ahaa oo jabbaar aha waxyaalihii xumaanta uu samayn jiray ninkaa waxaa ka mid ahayd baa la yidhi naag alla naagtii u arko oo qurux badan ninka ayuu ka qaadi jiray oo ohan jiray tani anay waxa weye igu haboon tahay ee waxa weeye soco anaa qaadanaye markaasuu dulmi ku haysan jiray marka raggii oo dhan buu dullaystay nin walba waxa weye naagtiisii buu ka kaxaysanayaa oo suu doona ka yeelayaa oo waxa weye iska kaxaysanaya oo nin aan hadli kara una jirin leanna waa dullaystay wey dulli buu ku sameeyey halkaa ayuu soo maray nebiyullahi ibraahim saarana ay la socotay oo waxa weye saarana waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan radia allahu canha ilaahay ka raali noqdo oo ilahay ha u naxariiste gabar aad u qurux badan bay ahayd oo waxaa la yidhi quruxda aad iyo aad bay cajiib u ahayd sidii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid ku sugnaatay ucdiya yuusuf wa ummahu maaragtay shatra alxusni nabiyullahi yuusuf iyo hooyadii ay saaraa laga wadaa ayeydiis waxa uu ilaahay siiyey quruxda barkeed ay quruxdii nebiyullaahi aadam lagu abuuray barkeed ayaa la siiyey ayay culummadu leeyihiin oo wax la quruxa ma jirin marka qof dumara oo saaro ka qurux badnayd ma jirin ba la yidhi bacda xaawa xaawo haddii laga soo gudbo iyadaa ugu qurux badnayd baa la yidhi durriyaddii nebiyullaahi aadam xagga dumarka nebiyullaahi yuusufna rag ka qurux badan ma jira ba la yidhi bacda nabiyullahi aadam calayhi salaam waxaa sugnaatay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku yidhi lam yakdib ibraahimu ilaa talaata kadibaatin saddex arrimood ayuu nabiyullaahi ibraahim weligii been ma sheegin ilaa saddex mar mooye saddexdaa marna saddexdaba been maahae waa sarbeeb weye laba arrimood ilaahay dartiisay ka ahayd oo waxa weeye waa markuu yidhi innii saqiimun waan xanuunsanahay orda iga taga wuxuu rabay inuu jaanis ka helo oo waxa weeye uu wakti u helo oo suu ku burburin lahaa sanamyadan uu baabi'in lahaa midda labaad waxa weeye markuu ku yidhi bal facalahu kabiiruhum haada kanaa burburiyey weyne weydiiye markuu ku yidhi weye oo uu doonayey inay inta caqlistaan oo fakeraan oo baraarugaan ay ogaadaan markaa inayna waxaani waxba awoodi karin oo sanamyadaa ay markaa ka tagaan midda saddexaad oo macalshaahidkaa waxa weeye wa baynamaa huwa buu yihi nebigu wakti uu nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo saara ay wada socdeen oo waxa weeye ay ayay waxay yimaadeen id ataa calaa jabbaarin min aljabaabira nin kibray oo xoog badan jabbaar waxaa la yidhaahdaa ninka daalimka ah oo dadka dulmiya oo dadka laaya oo dhibaatada u geysta oo xaqdarrada ku socda oo xooggiisa iyo quwadda ilaahay siiyey iyo xukunka ilaahay siiyey dadka ku addoonsada kaasaa la yidhahdaa jabbaar oo dhiigga daadiya waxa uu yidhi marka nebiga calayhi salaatu wassalaam markay u yimaadeen oo halkaas soo mareen ayuu markaa waxaa lagu yidhi meel bay degeen marka ninkaa meeshiisii uu deganaa iyo meeshii uu xukumay qeyb ka mid a ayay maalin ku nasteen oo meeshii waxa weeye ay degeen markaasaa kuwii jaajuufiinta ahaa oo dulliga ahaa oo u adeegi jiray oo naagaha quruxda badan u soo sheegi jiray oo waxa weeye qawsaarada u ahaa ayaa inta u yimaadeen waxay ku yidhaahdeen nin baa maanta halkaan soo degay gabar qurux badan oo aad u qurux badan buu wataa min axsani innaas oo waxa weye dadka ugu qurux badan kaasuu u cidiray oo wuxuu yidhi la kaalaya ninka ii keena ibraahim baa askar kuwii u yimaadeen jaajuusiinta iyo askartii waxay yidhahdeen boqorkaa kuu yeraye soo bax wuu u yimid markaasuu wuxuu yidhi waa maxay qofkaan dumarka oo kula socotaa haddii uu marka yidhaahdo waa xaaskaygii uu ka qaadaya oo waxa weye wuxuu isku dayaya inuu ka qaato markaasuu wuxuu yidhi ukhti waa walaashay ay macnaha ukhti fi lislaam diin buu ka wadaa ee been ma aha waa ukhti fi lislaam weye markaasuu u yimid oo waxa weeye wuu iska soo diray wuxuu yidhi hayo orodka tag marka nebiyullaahi ibraahim baa saaro u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi saaroy ninkan waa kaa weydiiyey laysa calaa wajhi alardi mu'minun hayri wa hayru hayriki aniga iyo adiga mooye wax iimaan laga helay maanta oo muslimiinana meeshaan ma joogaan oo labadeenna unbaa muslimiina oo labadeenna a mu'miniino ilaahay rumaynay haddaba marka waxaan ku idhi waa walaashaye ha ibeeninin ukhtii fi lislaam baa tahay oo walaashay baa tahaye falaa tukin ibni haddii lagu yeedho oo ninkaan daalimkaa uu ku ku waraysto adigana hay haybeeninin oo waxaa dhahda adna waa walaalkay oo u yeedho waxaa la yidhaha haye iyadana la keeno askartii baa u timid oo waxa weye iyadiina waa la kaxeeyey markaasu wuxuu ku yidhi mar alle markii loo soo geliyey oo waxa weeye uu arkay iyadii waxa weye waxbaba ma weydiin waa ku soo haliilay un isma celin karo mar alla markuu arko naag qurux badan ayaa waxa weye qareerku ka daadanaya markaasu waxa weeye ku soo booday ilaahay bay bariday markaa marka ilaahay bariday ayaa markaas la qabtay dhab baa la siiyey oo waxa weye isagiioo dhan gardaduub loo qabtay ilaahay baa quwaddiisii iyo awooddiisii xanibay markaa oo waxa weeye saare waxba wuu yeeli kari waayey oo waxa weeye gacan waa usoo fidin kari waayey markaasuu beriyo wuxuu ku yidhi ilaahay ii bari waan iska kaa daynayaa waxba dhibaataana kugu samayn maye waa la sii daayey markaa haddana kuma quus qaadane mar labaad buu haddana ku soo orday markaasa haddana sidii oo kale iyo ka daran loo qabtay oo waxa weye isagii dhan gardaduub inta loo qabtay la xanibay markaasuu haddana beryey oo wuxuu yidhi iska kaydaa ilaahay ii bari waa iska kaa sii daynayaa mar dambe dhibaato kugu samayn mayo ilaahay bay u baridoo waxay tihi ilaahow hortayda ku diline ilaahu rabbiyo iska sii daa markaasu waxa uu yidhi intuu u yeeray marka kuwii qurunka ah oo askarta awaardiyihiisa ah oo waxa weeye awalba u keenay ayuu wuxuu yidhi shaydaan baad ii keenteen iina iida keenin qof bilow aadmi shaydaanadu weeye tani iga kaxeeya oo waxa weye orda iga kaxeeya u geeya ninkii woti shaydaan weeye waxaan dad ma ahe wuxuu markaa ugu soo garoo soo siiyey haajara waa ummu ismaaciil nabiyullahi ismaaciil hooyadii wey oo gabar ahayd addoona oo markaa isaga waxa weye u adeegeysay ayuu yidhi kaxaysami daana oo khaadima kuu noqoto ord iga tag wuu arkay waxaa mucjise inay tahay oo waxa weeye dhibaato ka weyn ku imaanayso hadduu arrintan kusii socdo wuu soo way soo tagtay marka ibraahim bay u timid wa huwa qaa'imun yusalli isagoo tukanaya oo waxa weeye taagan ayay u timid markaa markaasu waxa weeye fa ow ma aha biyadihi mahyan ay macnaha gacantu intuu qalibay oo waxa weye qofka markaa gacanta wax ku weydiinaysid weye maxaad haysaa markaad leedahay oo gacanta qofka wax ku weydiinaysid markaasay waxay ku tiri ragda allaahu kayda alfaajir ninkii faajirka ahaa oo dhaalimka ahaa ilaahay waxa weeye dhibtiisii ilaahay waa qabtay oo waxa weeye isagii ayaa hoogay wa akhdama haajar haajarana ilaahay waa naga soo siiyey oo waxa weeye gabar waxaa nuba helayba noo adeegta oo waxa weeye noo shaqaysa imaamu albukhaari ayaa weriyey imaamu axmed iyo imaamu muslim xadiidkii abu hurayra waa xadiis saxiixa halkaa marka waxaynu ka garannay iyadana mucjisadaa kale oo cajiibkaa ah, oo waxa weeye nabiyullahi ibraahim iyo saara haddana ay la kulmeen oo waxa weye aad iyo aad u cajiiba ah, ayaa halkaa iyadana nooga caddaatay ninkaa jabbaarka haddaba halkaa waxaa cibro ku sugan nin walba oo dhaalima oo jabbaara oo dadka laaya oo awooddiisa waa inuu ogaadaa ilaahay baa ka xog badani marka waa inuu ogaadaa qofku marka uu dadka dulmiga ku samaynayo ilaahay bu subxaana qaadirkaa inuu fiirinayo oo ujeedo oo waxa weye uu awoodi karo isagoo dhan inuu eber ka dhigo waa inuu ku taamilo qaato qof walba oo arrintaa ka digtoonaado weyn qodobka saddexaad aan usoo gudbayna waxa weeye dikru muhaajarati ibraahim biibnihi ismaaciil wa ummihi haajara fii makka nabiyullahi ibraahim calayhi salaam waataynu nidhi awlaad ma dheli jirin oo waxa weeye saara waxba uma dheli jirin markii la helay marka gabadhaan oo waxa weye haajaro ahayd oo la soo siiyey ayuu nabiyullaahi ibraahim iyadiina xaas buu ka dhigtay oo waxa weeye leannahu qofka waxa u bannaan addoontiisa iyo xaaskiisu waa isku mid weyn iyadiina waxa weye xaaskiisii bay noqotay oo nabiyullaahi ibraahim meeshii ayaa labadiiba waxa weeye xaas bay u noqdeen waxa uu leeyahay markaa kabacdi bay nabiyullaahi ismaaciil dhashay uur bay horay ka yeelatay markaasay nabiyullahi ismaaciil dhashay nabiyullahi ismaaciil marka ibraahimo intuu soo kaxeeyey nabiyullahi ismaaciil iyo waxa weeye oo wiil yaroo naaska nuugaya iyo waxa weeye hooyadii intuu maka dejiyey ka dhaqaaqaya oo ka tegaya ayaynu halkaana qayb ka taabanaynaa waa qodobka saddexaad wey cabdullahi ibni cabaas wuxuu leeyahy radia allahu canhu awala ma اtakhada annaasu lmintaqa min qibali ummi ismaaciil weeye waxa weeye mindaka waxaa la yidhahdaa waxaan ay dhexda ku xirtaan dumarku dumarku maryo waaweyn bay qaadan jireen markaan hadda fudfudud ma jirin maryo waaweyn baa la qaadan jiray maradii marka dulucaan dhexda lagu xiro oo waxa weeye gadaal loo sii daayo maro dheer oo inta dhexda lagu xiro dhabarka gadaal dabada laga laalaabiyo wey oo dhulka gaadha markaa waxa uu yidhi markaa nabi ummu ismaaciil baa ugu horreysay oo samaysatay sababtii ku kaliftayna waxay ahayd ittakhadat mindaqan litucfiya atarahaa calaa saara inay saara raadkeeda ka qariso saara markay uur yeelatay gabadhii la odhan jiray haajara ayay saara masaydhay oo masayr baa galay oo waxa weeye ninkeedii oo waxay aragtay ilmo loo dhalayo oo intaasoo sana soo qaday oo aan waxba dhalin markaasay masaydtay oo waxa weeye waxa weye way carootay oo waxay tira hadda adiga lagu nacayaa marka oo waxa weeye gabadhaani hadday ilmo dhasho hadda ninkii wuxuu jeclaanayaa naagtii ilmo u dhashay iyo waxa weeye gabadhaa yarta ayuu ka haysanayaa adigina waa ka waad gabowday waxa weeye waa lagu nacayaa marka way masaydhe marka markaasay ka dhuuman jirtay haajara haajara ayaa dhuuman jirtay raadkeeda meeshay qari martana way ka qarin jirtay maraa dheerba inta gadaal ku xiratay ayay raadkeeda ku baabi'in jirtay meesha ay martaba uma ja'a biha ibraahimu nabiyullahi ibraahim baa soo kaxeeyey haajara iyo waxa weeye wiilkeedii ismaaciil wa hiya turdichu iyadoo nuujinaysa intuu saare uga soo tegey baytulmaqdis ayuu wuxuu soo kaxeeyey haajara iyo waxa weeye wiilkii yarkaa oo ay nuujinayso oo naaska u dhigayso xataa wadacahumaa ilaa uu dhigay cinda albeyti makuu yimid oo waadi cidlaah meeshaa hadda beytku ka dhisan yahay oo xaramka ilaahay uu ka dhisan yahay xajka ayuu dhigay marka masjidku meesha uu ka dhisan yahay ayuu halkaa dhigay walaysa bimaka yowmaidin axadun maalintaana maka wax joogay oo dada ma jirin wey waadi cidla'a ah bay ahayd oo waxa weeye cidla'a ah, sida inoo imaan doonta walaysa walaysa bihaa maaun biyana ma lahayn meel oo masooraa oo aan biyo lahayn oo dad joogin ayay ahayd wa wadaca cindahumaa wuxuu dhigay jiraaban fiihi tamrun wa siqaa'un fiihi maa waxa weeye dembiil weyn oo timir ku jirto oo waxa weye waxaan timirta lagu qaato wey ayuu ag dhigay oo waxa weye timirtaa cuna buu yidhi iyo waxa weye sibraar biyo ah labadaasu intuu ag dhigay oo wuxuu yidhi halkaa jooga oo ka dhaqaaqay markaa uma qafaa ibraahimu waa jeensaday nabiyullahi ibraahim waa ka dhaqaaqay waa waxyi min allah wey ilaahay baa u waxyooday oo la yidhi halkaa deji oo ka dhaqaaq markaa waa la imtixaamaya waa imtixaan wey halkii wiil ou dhalay oo maanta uu siddeetan jir yahay iyo ziyaado halkaa wiilna uu haysto ayaa la yidhi wiilkii oo naaska nuugaya iyo hooyadiisba halkaa intaa dhigtid oo masooraha ah ka dhaqaaq marka wuu ka dhaqaaqay marka fatabacatu way soo raacday ummu ismaaciil ayaa ka soo daba dhaqaaqday oo waxay ku tidhi yaa ibraahimu ibraahimow ayna tadhabu wa tatrukunaa bi hada alwaadi aladi laysa fiihi insun walaa shay un waadigan cidlada ah oo aan dad lahayn oo aan wax jooga jirin oo aan biyo lahayn xaggee baad nooga tegaysa see weeye xaalkaagu markaasuu ka dhaqaaqay oo waxa weeye ma soo fiirin lama hadlin marka uu ka aamusay waa ka tegey way ku celcelisay marka markay dhowr jeer ku celisay ayay garatay marka arrintaani inay tahay waxyi min allah markaasee waxay tidhi allahu aamaraka bi haada ilaahay miyaa saa ku amray bi haada arrintaa qaala wuxuu yidhi nacam ilaah bay amray qaalat waxay tihi markaa bal iimaankeeda fiiri iyo caqiidadeeda saxiixa waxay tihi idan haddaba hadday saa tahay ilaahay ku amray laa yudayicunaa nama dayacayo oo ilaahay baa nagu filan uma rajacat way ka soo noqotay marka oo ilmaheeda yarkaabay usoo noqotay fainalaqa ibraahimu ibraahim waa baxay marka sham ayuu qaabilo waa tegey xataa idaa kaana cinda taniyati xaytu laa yarawnahu markuu buurta shishay ka maray safa iyo gadaal uu ka maray oo waxa weeye uu halkaa tegey ayuu waxa weye aynan u jeedinna iyagii ayuu istaqbala biwajhi lbeyt wuxuu soo qaabilay beytkii oo waxa weeye wuu soo jeensaday qibladuu soo qaabilay markaasuu ilaahay beryey oo waxau yidhi aayadahaana uu akriyey oo waxa weye ilaahay ku beryey oo wuxuu yidhi rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram ilaahayow ilmahaygii iyo reerkaygii waxaan dejiyey halkaa beytkaa agti meeshaa waadigaa cidlada ah webigaa cidlada ah oo waxa weeye waadigaa togaa cidlada ah oo aan miro lahayn oo aan beer lahayn oo aan biyo lahayn ayaan dejiyey oo ku yaalla cinda beytika almuxaram beydkaagii aad xaramka ka dhigtay leanna waxaynu nihi meeshaan ilaahay xaram wuxuu ka dhigay yowma khalaqa asamaawaati waalard maalintii uu waxa weeye samaawaadka iyo dhoolka abuuray ayuu ilaahay ka dhigay xaram marka wuxuu leeyahay halkaasaan ilaahu dejiyey oo waxa weye meeshaasaan dejiyey sababtaan u dejiyey maxay tahay rabbanaa liyuqiimu asalaa inay salaada oogaan fajcal af'idata min annas ilaahw qalbiga dadka usoo dum oo usoo kaxee oo waxa weeye halkaa dadka ugu keen oo waxa weeye inay la soo degaan oo waxa weye ay weheshadaan ilaahow dad ay weheshadaan u keen warzuqhum ilaahw ku irzaaq oo cunto sii min athamaraati miraha nooc walba lacallahum yashkuruun waxay mudan yihiin markaa inay kugu shukriyaan oo waxa weye ilaahay ay ku shukri naqaan ayay mudan yihiin fi suurati ibraahim ducadaa marka ayuu akriyey xadiidkaana isagoo dheer waxaa wariyey imaamu albukhaari raqamka wuxuu ku wariyey saddex kun iyo saddex boqol lixdan iyo afar iyo saddex kun iyo saddex boqol lixdan iyo shan ayaad ka helaysaa fitxulbaariga waa xadiid aad u dheer weyn xadiidkaa marka waxaa inooga caddaatay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam inuu dejiyey ismaaciil calayhi salaam iyo hooyadii inuu halkaa dejiyey oo waxa weeye uu ka tegey oo markaa uu shaam qabtay ayaa halkaa inooga caddaatay ayna ahayd markaa meel cidlo ah oo aan cidu deganayn oo waxa weeye waadi cidlaa ah inay ahayd ayaa halkaa inooga caddaatay hadhowna dib buu ugu soo noqon doonaa oo u imaan doonaa marka markaynu marayno oo aynu ka sheekaynayno qayb gaaraan ka dhigi doonaa oo qiso gaaraan ka dhigi doonaa ismaaciil calayhi salaam halkaa ayaan ku tafsiilinaynaa qisadiisa oo dhan iyo waxyaalihii dhex maray iyo suu u koray iyo ciddii la degtay halkaa ayaynu ku tafsiilinaynaa iyo sababtii ay maau zamzamka iyo waxaasoo dhan halkaasaynu kaga hadli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala haddii rabbi idno qodobka afraad waxa weeye dikru mawlidi isxaaq calayhi salaam haddana markaa saara markayna waxba dhali jirin oo nabiyullahi ismaaciil uu dhashay oo ay masayrtay ayaa ilaahay markaa iyadiina wuxuu u hibeeyey isxaaq calayhi salaam oo waxa weeye reer banu israa'iil ay ka farcameen oo waxa weeye nabiyullaahi yacquub dhalay ayaa markaa ilaahay ugu bishaarayey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wabasharnaahu biisxaaqa nabiyan min alsaalixiin waxaan ugu bishaaraynay nebiyullaahi isxaaq oo nebiya oo dadka saalixiintaa ka mid a wa wbaaraknaa calayhi nebi ibraahim ilaahay wuxuu yidhi waan barakaynay wa calaa isxaaqa nabiyullahi isxaaqna waan barakaynay wa min duriyatihima duriyaddooda marka waxaa ka mid ah ay nebiyullaahi isxaaq durriyaddii uu dhalay iyo duriyaddii nebiyullaahi ismaaciil ka farcantay labadaba waxaa ka mid a muxsinun mid waxa weeye iimaan laga helay oo waxa weeye ixsaan la yimid oo ilaahay caabuday oo waxa weeye shirkigii bannaanka ka maray oo mu'miniina ayaa ka mid a waa muslimiintii oo dhan nooc walba ha ka yimaadeen wa dhaalimun linafsihi mubin iyo kuwo gaaloobay oo dulmi sameeyey oo waxa weeye naftoodii dulmiyey oo ay caddahay arrintoodii ayaa ka mida buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qaala ibnu kasiir waxa uu leeyahay raximahullah waqad kaanat ilbishaaratu bishaaradan waxay ahayd oo loogu bishaareeyey nabiyullaahi ibraahim inuu waxa weeye wiil u dhalan doono markii ay soo mareen malaa'igtii markay soo mareen nabiyullaahi ibraahim iyo saara iyagoo malaa'igtu u socda ilaa qowmi luutin qowmi luut bay u socdeen liyudammiruu likufrihim gaalnimadoodii iyo wixii ay la yimaadeen inay halaagaan marka waxaa sida eh, qisatu luut inoogu imaanaysa markii ay shaam tageen oo muddo joogeen nabiyullaahi luut nebi baa laga dhigay waxaa loo diray nimankii deganaa saduum iyo dhulkan urdun loo yaqaan hadda nimankii deganaa ayaa loo diray oo qowmu luud baa la yidhahdaa halka ayaa waxa weeye nabiyullaahi luud loo diray oo waxa weeye uu aaday oo ilaahay baa nebi ka dhigay markay gaaloobeen marka oo liwaadkii iyo wixii xumaa sameeyeen oo ay gaaloobeen oo nebiyullaahi luud ay beeniyeen ayaa markaa ilaahay wuxuu doonay oo waxa weeye xukumkiisii in la halaago marka oo la baabi'iyo marka malaa'igtii baa waxay u yimaadeen oo soo mareen nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam siduu ilaahay u yidhi walaqad jaa'at rusulunaa ibraahima bilbushra waxay ula yimaadeen nebiyullaahi ibraahim malaa'igtii aan soo dirnay bishaaro iyagoo u bishaaraynaya qaaluu salaaman way salaameen qaala salaam qaala salaamun famaa labita an jaa'a bicijlin xaniid mar alla markuu salaamay ayuu gurigiisii u gadoomay oo neef intuu dibi gowracay oo soo solay ayuu u keenay oo waxa weye wuxuu is yidhi waa marti leannu waataynu nin abad dayfaan baa la oran jiray oo martiduu aad u dhaqaalayn jiray marka wuxuu is yidhi waa marti ee waxa weye martida si fiican u soo dibi buu u gowraacay isla markiiba waa la solay oo waxa weeye lala soo orday oo waxa weye intuu u keenay ayuu yidhi cuna leanno dad bay isku soo meteleenoo shabaab dhallinyaro ah oo waxa weeye kooxoo isla socota ayay iska soo dhigeen wayna u banaan taha waxa weye ilaahay waa awoodaa inuu malaa'igta ay isku shabahaan waxa weye ilaahay baa awooddaas siiyey wey inay dadka isku soo shabahaan sidii jibriilba markuu nebiga u yimaado calayhi salaatu wassalaam uu isugu soo shabihi jiray saxaabigii jaliilkaa oo macruufka ahaa waxa uu yidhi marka falammaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhim nakirahum mar alla markuu arkay inayna cuntadii cunaynin oo cuntadii hor dhigay ayaa cabsi gashay oo wuxuu is yidhi marka nimankaani waa niman xumaan u socda inay idalaayaan bay rabaan oo dhibaataydu ku sameeyaan wa awjasa minhum khiifa cabsi baa gashay marka qaaluu waxay idhahdeen laa takaf way hadleen marka ha cabsanin baa la yidhi ibraahiimow innaa ursilnaa ilaa qowmi luud waxaa naloo soo diray inaan reer qowmi luud halaagne adiga dhibaato ku yeeli mayne ha cabsanin wa imra'atuhu qaa'imatun fa daxikat way qososhay marka way faraxday markii hore waxay islaahayd nimankaana waa niman xumaan raba waa niman idalaynaya markay aragtay marka oo malaa'igta a hadleen ayay faraxday markaa oo qososhay fa basharnaaha waxaan ugu bishaaraynay biisxaaqa nabiyullaahi isxaaq wa min walaa'i isxaaqa yacquub kabacdi markaa nabiyullaahi isxaaqna wuxuu sii dhalayaa yacquub calayhi salaam qaalat waxay tidhi yaa weylata hoogayge alidu ma dhalaya wa ana cajuuzun anoo gaboobay soomaalidu marka cajuuza ceeb bay u yaqaaniin laakiin cajuuza macnaheedu luuqadda carabiga waxa weeye waa qofku markuu weynaado uu leeyahay aniga waan weynaado da' baan joogaa ee ceeb ma aha cayna ma aha wa haadaa baclii shaykha ninkaygiina waa kan bay tiri waa oday gaboobay oo waxa weeye xaggee bay arrintaa ka imaanaysaa ina haada la shayun cajiib waa arrin la yaabo bay tiri markaasay malaa'igtii hadasho waxay ku yidhaahdeen qaaluu atacjabiina ma waxaad la yaabaysaa min amri illahi arrinta ilaahay raxmatullah waxaan ilaahay baa xukmiyey ilaahay baana doonay ilaahay baana qadaray maxaad marka ula yaabaysaa kun kun baa ku filan da'daa doontijoog hadduu ilaahay qadaray inaad dheshid waad dhalaysa raxmatullahi bay yidhaahdeen wa barakaatuhu calaykum ilaahay naxariistiisa iyo barakadiisa dushiinna ha ahaato ahla albeyti dadkiinaa waxa weeye reerkaan meeshiinaa degan innahu xamiidu majiid ilaahay mid la mahadiyo oo waxa weeye wax walba awooda oo sharafle weeye marka ilaahay baa arrintan xukmiye waxba ha la yaabin yaa saara saaray waxba ha la yaabin wey aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi wanabbihum can dayfi ibraahim u sheeg baa la yidhi ummaddaada nebi maxamedow martidii nebi ibraahim id dakaluu calayhi markay u soo galeen faqaaluu salaaman way salaameen qaala innaa minkum wajinuun war waan idinka cabsannay buu yidhi oo qoom aan la garanayn baa tihin maxaa tihin qaala waxay idhahdeen laa tawjal ha cabsanin innaa ursil eh, ha cabsanin bay yidhahdeen innaa nubashiruka bigulaamin caliim waxaan kugu bishaaraynaynaa wiil cilmi badan waa isxaaq weye calayhi salaam nabiyullaahi isxaaq ayaa mar walba ilaahay ku magacaabaa bigulaamin caliim nabiyullaahi ismaaciilna gulaamin xaliim dulqaad badan ayay maaragtay lagu magacaabay markaasuu wuxuu yidhi qaala abashartumuunii calaa an masaniya alkibaru fa bima tubashiruun markaan gaboobay siddeetan iyo ziyaaduu jiray baa lii siddeetan iyo lix sana ayay culimmada qaar leeyihiin ayuu jiray markaa loogu bishaaraynayo wiilka war anigaan gaboobay buu yidhi oo waxa weeye da'dii bay dhaaftay maxaad iga bishaaraynaysaan goormaan dhalaya qaaluu waxay idhahdeen basharnaaka bilxaqi falaa takun min alqaanidiin xaq baan kuugu bishaaraynaya ha quusanin oo waxa weeye naxariista ilahay ka quusanin markaasuu wuxuu yidhi qaala waman yaqnudu min raxmati rabbii ila daaluun yaa naxariista ilaahay ka quusta ilaa qoom gaaloobay oo baadiyoobay oo waxa weeye dhumay mooye ma cid kalaa naxariista ilaahay ka quusata aayad kale ilaahay waxau ku yidhi wanabbi'hum can dayfi ibraahim nabiyullaahi ibraahim uga sheekeen martidii u timid qaala inakum qowmun munkaruun qoomaan la garanayn baa tihiin faraaga ilaa ahlihi fa jaa'a bicijlin samiin hilib eh, waxa weye wuxuu u keenay diri dhuuran oo lasoo solay markay isma diidayaan aayadahoo dhan way isfasirayaan oo macnuhu waxa weeye gurigiisiibu intuu galay markuu salaamay oo uu yidhi wardadaan la garanayn baa tiin oo martiyoo cusub ee waxa weye balfariista ayuu gurigiisii galay oo waxa weye intuu gurigii tegey oo hilib waxa weye usoo diyaariyey oo dibi gowracay oo la soo solay dibi buuranna uu ahaa ayuu u keenay faqarabahu ilayhim wuu u soo dhoweeyey qaala alaa taakuluun markuu arkay inayna cunaynba ayuu wuxuu yidhi war maxaad u cuni laadihin fa awjasa minhum khiifa qaaluu laa takaf markaasuu cabsaday markay hilibkii cuni waayeen leannao martida haddii la maamuuso oo la soo dhoweeyo oo la wanaajiyo waa inay wixii la siiyey cunaan weeye sida asalkaa markuu arkay marka nimankaani inaynan cunaynin oo cuntadii ayna cunaynin ayuu ka cabsaday marka wuxuu tiri allay nimankaani marka waa niman xumaan maagan ee ma aha niman caadiya oo waxa weeye waa niman dulmi ku socdo marka marka ayuu waxa weeye cabsi baa gashay marka oo waxa weeye cabsidu halkaa ayay ka timid marka markaasi waxay ku yidhahdeen ha cabsanin oo waxa weeyena cabsi ku gelin annagu waxa weeye waxaan nahay rusul ilaahay soo diray ee ha cabsanin qaaluu laa takaf wabasharuuhu bigulaamin caliim waxay ugu bishaareeyeen wiil cilmi badan fa aqbalat imra'atuhu fii saratin fasakat wajhaha saare ayaa soo qaabishay oo dhabankeeda dharbaaxday oo wejigeeda inta dharbaaxday waa caadada dumarka weye inay dhabarka dhabanka iyo inay daanka garaacaan oo waxa weeye iyo bowdada iyo markay wax la yaabaan inay dharbaaxa isku dhuftaan waa dhaqanka dumarka weye waa wax caadi oo dumarka oo dhan ay waxa weeye yaqaanin wey waxay tiri markaas wa qaalat cajuuzun caqiim qof dumara oo weynaatay oo aan dhalaynin baad waxaad ugu bishaaraynaysaan inay haddeer ilmo dhalayso qaaluu waxay yidhahdeen kadaaliki sidaas aad leedahay weeye oo qof weyn baa tahay laakiin qaala rabbuka ilahay baa arrintan yidhi innahu huwa alxakiimu alcaliim ilaahayna wax walba waa og yahay oo waxa weeye waa xakiim caliim oo wax walba og wey wuxuu leeyahay marka ibnu katiir raximahullah fabasharuuhumaa bigulaamin caliim waxay ugu bishaareeyeen gulaam wiil cilmi badan wa huwa isxaaq calayhi salaam waa nabiyullaahi isxaaq wa akhuuhu ismaaciil gulaamun xaliim walaalkii ismaaciilna waxaa la yidhaahdaa wiilkii dulqaadka badnaa oo waxa weeye dulqaad badnaa ayaa la yidhaahdaa ay sabuurun sabirka badnaa fa basharnaaha waatuu ilaah yidhi maaragtay wuxuu yidhi wa qowluhu fabasharnaaha waxay daliil u tahay buu yidhi ibnu kathiir saaro qofka la yidhaahdo inay wiil wiilka ay dhali doonto markuu weynaado oo uu wax dhalo isaguna ilaa intaa inay noolaan doonto oo ay arki doonto ayay waxa weye arrintaa daliil u tahay buu yidhi ibnu kasiir leanno ilaahay wuxuu yidhi fabasharnaaha maaragtay biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub waxaan ugu bishaaraynay isxaaq haddana markaa kabacdi isxaaq waxaa ka sii dambeeya oo waxa weeye iyadana bishaaraa oy heli doonaan yacquub calayhi salaam labadaba marka oo waxa weeye wiilkeedii oo wax dhalay oo waxa weeye markaa labadiiba inay arki doonto oo ku raaxaysan doonto ayaa arrintaa loogu bishaareeyey oo waxa weeye markaa halkaa ka caddaatay ayuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah marka halkaa waxay nooga caddaatay qodobkaa nabiyullaahi ibraahim iyo sara oo waaweynaaday oo siddeetankii waxa weye la yidhi ibraahim siddeetan iyo lix sanuu jiray saarana kollay muddo qabay laakiin cajuuza mar walba nafteedii ku magacaabaysa oo qof weyn noqotay ayaa ilaahay wuxuu ugu bishaareeyey markaa raxmadda ilaahay iyo naxariista ilaahay ayaa ilaahay wuxuu ugu bishaareeyey inuu waxa weeye uu siiyey nabiyullaahi isxaaq oo waxa weeye yacquub uu sii dhalay oo ay saa ku tarmeen haddaba halkaa waxaa faa'iidaa ah oo laga qaadanaya qofku inuuna quusan intaad yar haddaadan wax dhalin ha quusanin akilmuslima waktilmuslima ah. leanna waxaa dhici karta adiga oo weynaaday oo da' jooga inuu ilaahay ku siiyo oo waxa weeye iskuma xira dhashu qofkii ilaahay la maago waa dhalaya oo ilaahay ugu talagalo waa dhalayaa marka in la quusto ma aha oo qofku uu yidhaahdo aniga waa quustay bas weeye mar haddaan da'daa gaaray wax dambe oo dhalaya ma jirto ha dhihin waxaynu usoo gudbaynaa marka marxaladii saddexaad oo ah marxalatu limtixaan walikhtibaar biibraahim calayhi salaam ibraahim markii reer qoomkiisii laga badbaadiyey oo ilaahay badbaadiyey oo uu soo haajiray oo qoomkiisii ka soo tegey oo awlaad la siiyey oo uu raaxaystay oo nabadgelyo helay ayaa markaa kabacdi haddana ilaahay imtixaamay marka marka markii hore waxaa lagu imtixaamay dhibaato haddana nicmaa la siiyey haddana waa la imtixaamay markaa oo waxa weeye bal waxaa la eegayaa nabiyullahi ibraahim inuu marka bal qalbigiisu u dabco waxa weeye awlaadda iyo waxaan ilaahay siiyey iyo inuu ilaahay wax walba ka hormariyo qalbi marka waa la imtixaamay markaa qisadii ugu horreysa oo lagu imtixaamay waxay ahayd dabxu ismaaciil calayhi salaam gowrac baa la yidhi wiilkaagii haddana marka nabiyullahi ismaaciil baa la siiyey markaasi haddana waxaa la yidhi gawrac marka amarkii ilaahay qaado oo gawrac wiilkaaga marka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa qaala innii daahibun ilaa rabbii sayaadiin waan idinka tegayaa buu yidhi qoomkiibiu kasoo haajiray ilaahay baa i hanuuninayuu yidhi waan idinka tegaya rabbi hablii min asaalixiin ilaahay buu beriyey oo yidhi ilaahw ummad awlaad saalixiina isii fabasharnaahu bigulaamin xaliim waxaan ugu bishaaraynay wiil dulqaad badan ay sabuurun aad u sabir badan falamaa balaga macahu asacyi markii uu gaadhay dhallinyaro noqday xoog yeeshay assacyi waxaa la yidhahdaa falamaa balaga macahu asacya wiilku markuu aabbihii raaco oo uu la shaqeeyo adu waa dhowr iyo toban jir wey markuu xoog yeeshay oo aabbihii la shaqaynayo oo wax tarayo oo uu dhedhamiyey manfacaadkiisii iyo wanaaggiisii ayaa la yidhaha haddaba ibraahimow gawrac wiilkaaga marka waa arrin aad u badan waa arrin aad iyo aad cajiiba waa imtixaan adag weeye ina hada lahuwa albalaa'u almubiin waa arrin aad iyo aad imtixaana weeye leanno wiilkii ilaahay ku siiyey oo waxa weeye beerkaaga ahaa oo aad jeclayn oo xoog yeeshay oo ku shaqaynaya markii lagu yidhaahdo gawrac waa arrin aad iyo aad u cajiiba wey leanno ilmahaaga marka dhibaato yar gaarto caawa seexanaysid waad welwelaysaa bal ka waran haddii lagu yidhi inta midi qaadatid gawrac wiilkaaga xataa ma awoodi kartid uma dulqaadan kartid in lagu yidhaahdo meel cidlaa uga tag markii hore waxaa lagu imtixaamay waxa la yidhi meel cidlaa deji oo halkaa uga dhaqaa wuu yeelo waa hoggaansani haddana waxaa lagu imtixaamay waxa la yidhi gawrac marka oo waxa weeye qoorti ka goo oo isagoo dhan gawrac ilaahay wuxuu yidhi marka qaala yaa bunay falamaa balaga macahu sacya ayuu hadlay nabiyullahi ibraahim ru'yaa lagu tusay oo waxa weeye ru'ya alambiyaa waxyun wey waa waxyi weeye ru'yada ambiyadu wuu riyooday ru'yaa loogu waxyoodo waxaa la yidhi gawrac wiilkaaga markaasuu hadlay oo wuxuu yidhi markii waagii beriyey yaa bunaye wiilkaygiyow innii ara waxaan arkay buu yidhi filmanaami oo aan ru'yo ku arkay annii adbaxuka aniga oo ku gowracaya fandur maadaa taraa bal arrinta eeg buu yidhi see bay kula tahay maxaan samaynaa arrinta xaalku see kulaya leanna wiilkii waa wiil weyn markaa oo caqli leh marka waxaa la rabaa intuunan ku degdegin wiilkii hadduu iska soo qabsado oo middi iska mariya waa dhibaato wey wuxuu yidhi marka bal wiilkaygii oo eeg taladaanaa meeshii taalla ilaahay baa saa i amraya maxaa xaloo sameeyaa bal arrinta see bay kula tahay qaala wuxuu yidhi wiilkii waa hadlay waa nebi ilaahay weeye wuu og yahay waa nin sabir badan wuu hadlay oo wuxuu aaminsan yahay inuu aabihii nebi yahay ilaahayna uunan amraynin wax khalada oo waxa weeye ilaahay wuxuu doono inay fulayaan ayuu og yahay oo waxa weeye waa inuu ilaa w la sameeyo weye wixii ilaahay uu amro wey markaasu waxa uu yidhi fandur maadaa tara markuu yii wuxuu yidhi yaa abati aabow ifcal maa tu'mar wixii lagu amray same satajidunii waad ihelaysaa insha allahu min asaabiriin aniga waa sabrayaa buu yidhi hadday arrintaani tahay xukum ilaahay uu keenay oo lagu amray samee adiguna ilaahay u hoggaansan ama ilaahay baan u hoggaansamaya waan sabraya aynu fulinna wix ilaahayna amray qaala ibnu kaiir wuxuu leeyahy raximahullah waxa uu ilaahay inoo caddeeyey aayadahan markuu nabiyullahi ibraahim soo haajiray oo qoomkiisii ka soo tegey inuu ilaahay weydiistay awlaad markuu awlaaddii weydiistay ayaa ilaahay ismaaciil siiyey markii ilaahay ismaaciil siiye leanno waa wiilkii ugu horreeyey oo oo loo dhalay calaa ra'si sittin wa tamaaniina sana min cumri alkhaliili calayhi salaam siddeetan iyo lix sano isagoo jira ayuu ismaaciil u dhashay baa la yidhi calayhi salaam markii uu dhalinyaro noqday shabba wasaara oo waxa weeye u dhalinyaro xooga noqday oo waxa weeye masaalixdii aabbihi iyo hawshii uu qabanayo oo uu qumayo oo shaqaynayo ayaa waxa weeye markaa ilaahay wuxuu u waxyooday nabiyullaahi ibraahim isaga oo hurda wuxuu arkay isagoo wiilkiisii gowracaya wiilkiisiibuu u bandhigay marka liyakuuna adyaba liqalbihi si ay u noqoto arrintaasi arrin waxa weeye qalbigiisa u fiican oona khasab uuna dareemin oo waxa weeye arrinta uu ka fekero dabxigiisana u fudud leanno arrinta markii laguu sheego oo aad ku talageshid iyo markii lagugu soo boodo isku mid maaha markaasuu wiilkii ogaaday inay arrintaani tahay waxyi min allah wuu sabro wuxuu yidhi aniga waa sabraya aabbo amarka ilaahay qaado oo waxa weeye anigana igowrac anna waa isdhiibay ilaahay baan u hoggaansamaya fabaadara ismaaciilu liijaabati amri abiih arrintii ilaahay iyo amarkii e, aabbihi ayuu u hoggaansamay markuu hoggaansamay wa hada aljawaabu fi gaayati istidaabi waataacati lilwaalidi warabbi leanna wiilku wuxuu sameeyey ismaaciil inuu waxa weeye sidii ugu ficnay buu isku dhiibay aabbihiina waa isku dhiibay oo wuxuu yidhi waan ku adeecayaa ilaahayna wuu adeecay oo waxa weye kama hor imaan xukunkii ilaahay siduu markaasaa ilaahay wuxuu yidhi falamaa aslama watallahu liljabiin markay hoggaansameen oo waxa weeye uu dhabanka u seexiyey oo uu rabo inuu gowraco oo waxa weeye intuu seexiyey uu muddadii saari lahaa ayaa ilaahay la hadlay wanaadaahu an ya ibraahim ibraahimow ka joog ba la yidhi qad sadaqta ru'ya arrintii waad fulisay oo waxa weye waad hogaansatay imtixaankiina waa ku guulaysatay ka joog baa la yidhi marka wiilkaa gawricini arrintaana imtixaan bay ahayd ee ma ahayn maqsuudka iyo ulajeedadu in wiilka la gowraco ilaahay wuxuu yidhi marka halkaa markay arrintii dhacday ina haada lahuwa albalaa almubiin waa arrin imtixaana buu yidhi ilaahay maya ila waxaa ka horreysay inaa kadalika najdi lmuxsiniin ay macnaha markay hoggaansameen labadoodiiba oo arrinkii ilaahay ay fuliyeen oo u diyaar garoobeen inay fuliyaan arrintii ilaahay oo ay isdhiibeen ayaa ilaahay markaa xukunkii bedelay oo waxaa la yidhi ka joog ibraahimow waxa weeye imtixaankii waad ku guulaysatay ilaahay marka wuxuu ku magacaabay imtixaankaa inna haada lahuwa albalaa'u almubiin waa dhibaato iyo imtixaan aad iyo aad u adag oo mashaakila wey ay alikhtibaar aldaahir albayin waa imtixaan adag oo daahira oo muuqda oo waadixa oo waxa weye lagu imtixaamay nabiyullahi ibraahim ilaahay wuxuu yidhi markaa haddana wafadaynaahu bidibxin cadiim waxaan ku furannay dibxi wan weyn sida cabdullahi ibni cabbaas uu yidhi jacalnaahu fidaan waxaa lagu furtay maaragtay wan oo waxa weeye kabshun cadiimun weyn oo waxa weeye aad u weyn ayaa lagu furtay buu yidhi ibnu cabaas raximahullah waxaa la yidhi xataa geesihiisii ayaa xaramka ooli jiray oo waxa weeye wuxuu ahaa wan weyn oo geesa leh oo ilaahay uu soo dejiyey oo waxa weeye lagu furtay nabiyullahi ismaaciil marka qodobkaa marka waxaa inooga caddaaday imtixaankaa inuu ku guulaystay nabiyullahi ibraahim markuu imtixaankii ku guulaystay marka oo waxa weeye ay caddaatay ayaa markaa waxaa la amray haddana inuu beytka ilaahay dhiso oo waxaa la yidhi dhis marka kacbada oo waxa weeye imtixaankii waad ku guulaysatay dhis baa la yidhi kacbada marka waxaa halkaa marka e, uu yidhi waa qodobka saddexaad oo odhanaya dikru bay e, e, binaa'ihi albeyt alcatiiq inuu waxa weye markaa la yidhi beytkii dhis qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi waid bawa'naa liibraahiima makaana albeyti anlaa tushrik bi shay'a wadahir beytiya lilطaa'ifiina walcaakifiina walqaa'imiina walrukaci sujuud beydkii ilaahay dhis baa la yidhi oo shirkiga ka daahiri oo waxa weeye dadka imaanaya oo waxa weeye ku dawaafaya iyo inta deggan iyo inta rukuucsan oo jooga oo waxa weye ku cibaadaysanayaba u daahiri wa abdin fi nnaasi bilxaji ogeysii baa la yidhi dadkii ogeysii dadkii oo waxa weeye xajkii ugu dhawaaq ya'tuuka waxay kuu imaanayaan iyagii baa imaanaya rijaalan iyagoo lugaynaya wa calaa kulli daamirin iyagoo ama fuushan fardihii iyo geelii iyo wixii maaragtay xoolihii saaran bay imaanayaan min kulli fajin camiiq meel walba oo fog bay ka imaanayaan ee xajkii intaa dhistid oo beytkii dhistid ugu dhawaaq dadka oo waxaa dhahdaa war beytka ilaahay soo xajiya oo imaada xajka ilaahay ayaa waxa weye eh, la amray waa tuu ilaahay ku lahaa aayadda kale fii suurati aali cimraan ina awala beytin wadica linnaasi laladii bibakata mubaarakan wa hudan lilcaalamiin ilaahay wuxuu yidhi beytkii ugu horreeyey gurigii ugu horreeyey dadka loo dhisay inay ilaahay ku caabudaan waxa uu ahaa maka waa gurigaa maka ku yaalla waxa weeye waa xaramka ilaahay ilaahay wuxuu yidhi fiihi aayaatun bayinaat maqaamu ibraahim waxaa ku taalla buu yidhi bayinaat iyo aayado cadcad dhagixii uu ku istaagay nebiyullaahi ibraahim ayaa waxa weeye raadkiisii iyo calaamadiisii ku taalla ayaa la yidhi oo waxa weeye waadixa oo muuqata ilaahay wuxuu yidhi waman dakalahu kaana aamina qofkii galana waa aamin wey oo dhibaata ku dhici mayso oo waxa weeye nabadgelyu haystaa walilaahi cala annaasi xiju lbayt ilaahayna waxaa uu ku leeyahay dadka dushooda inay soo xajiyaan man istadaaca ilayhi sabiila qofkii awooda waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin haddii qofkii gaalooda oo diiday inuu soo xajiyana hadda ilaahay uma baahna wey oo waxa weye ilaahay hani buu ka yahay wey ilaahay wuxuu yidhi waid bawanaa liibraahiima makaana waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu ilaahay wuu imtixaamay ibraahim bikelimaatin kelimado ayuu ku imtixaamay faatamahuna wuu dhammaystiray qaala inii jaaciluka linaasi imaama haddaba markaasaa ilaahay wuxuu ugu abaalgudo la yidhi waxaan kaaga dhigayaa dadka imaam marka qaala wa min duriyati duriyaddeedana ilaahu imaam ka dhig buu yidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi laa yanaalu cahdiya adaalimiin ma soo gaarayso dadka daalimiinta ah ballantaydaas iyo ballanta aan qaaday duriyaddaada waan ka dhigayaa a'imo ah laakiin inta saalixiintaa weeye inta daalimiintaa ka dhigi mayo weeye markaa ilaahay wuxuu yidhi waid jacalna albeyta mataabatan linnaasi wa amna waاtakiduu min maqaami ibraahima musalla waxaanu beytkii ilaahay ka dhignay buu yidhi amni iyo waxa weeye mid loo soo noqdo oo aamina ka dhigta baa la yidhi meeshii marka maqaamu ibraahim waa meesha labada ragcadood lagu tukada xajka oo waxa weye maqaamu ibraahim la yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi wacahidna ilaa ibraahima wa ismaaciila an dahiraa beytiya lidaa'ifiina waalcaakifiina warukaci sujuud daahiriya baa la yidhi beytka ilaahay shirkiga ka daahiriya oo shirkigoo dhan ka nadiifiya inta ku dhawaafaysa iyo inta ku ictikaafaysa iyo inta ku tukanaysa oo sujuudsan ama rukuucsan u daahiriya baa layidhi macalshaahidkeennu marka waxa weeye hadda waid qaala ibraahimu rabbi ijcal haada baladan aamina warzuq ahlahu min asamaraati man aamana minhum billahi walyowmi alaakhir qaala waman kafara faumaticuhu qaliila uma adaruhu ilaa cadaabi annaari wa bi'sa almasiir ilaahay aayadaha wuxuu inoogu caddeeyey nabiyullaahi ibraahim markii la amray inuu beytkii dhiso inuu ilaahay baryey oo yidhi ilaahayow beytkan waxaad ka dhigtaa beyt aamina oo ku irsaaq dadkana risaaqad wanaagsan inta degan ilaah u naxariiso oo risiq wanaagsan sii oo waxa weeye mirihii iyo wanaaggii ilaahu rabbi ow sii inta rumaysay markaasuu ilaahay ballan qaado wuxuu yidhi inta rumaysay iyo intaan rumaynba waxa weeye waa u barwaaqaynaya laakiin inta aan rumaynin oo gaalowday adduunka haddii loogu raaxeeyo aakhiro waxa weeye cadaab adag bay gelayaan oo ciqaab bay la kulmayaan ayuu yidhi ilaahay oo dhibaatay la kulmayaan oo mashaakil baa ku dhacay waxa uu yidhi markaa nabiyullaahi ibraahim ayaa bilaabay inuu beytkii dhiso marka waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim nabiyullahi ibraahim waa bilaabay marka inuu beytkii dhiso ibnu kahiir wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu caddeeyey beytkaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam inuu dhisay waana gurigii ugu horreeyey oo dadka loo dhisay inay caabudaan inay ilaahay ku caabudaan leannao xadiis baa ku sugnaaday uu nebigu leeyahay ina hada albaled xaramahu allahu yowma khalaqa asamaawaati waalardi fa huwa xaraamun bixurmati illaahi ilaa yowmi alqiyaama nabiyullah ilaahay baa maalintii uu waxa weeye xaram ka dhigay yowma khalaqa asamaawaati waalardi markuu dhulka iyo samaawaadka abuuray ayuu ilaahay xaram ka dhigay sidaa daraaddeed ilaa iyo yowm alqiyaama waa xaram weeye marka sida xaasilkaa waxa weeye buu yidhi nabiyullaahi ibraahim oo waxa weeye ashrafu lkhalqiya oo waxa weye bacda nabiyullaahi maxamed ayaa wuxuu bilaabay inuu beytkii dhiso beytkuna waxa weeye waa gurigii ugu wanaagsanaa oo ilaahay lagu caabudo halkaa ayuu marka nabiyullaahi ibraahim beytkii dhisay oo waxa weeye qawaaciddiisii taagay oo waxa weeye uu dhisay marka waa amni weeye waa tu ilaahay lahaa awlam yarow anna jacalna xaraman aamina wyuتkhطfu annaasu min xawlihim afa bilbaطili yu'minuuna wa binicmati اllahi yakfuruun war miyaynan u jeedin ba la yidhi quraysh beytka ilaahay intuu dejiyey oo aamin laga dhigay ay xaramkii ilaahay ku raaxaysanayaan dadkii kalena dhibaataa maalin walba haysata iyagana amni bay haystaan markuu dhisay beytkii oo dhameeyey ayuu ilaahay baryey oo wuxuu yidhi rabbana wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatika wa yuzakiihim wa yucallimuhum alkitaaba walxikma nabiyullaahi ibraahim markuu beytkii dhisay oo ay ilaahay baryeen oo yidhahdeen ilaahu naga aqbal ayuu haddana ilaahay baryo wuxuu yidhi ilaahu u soo saar rasuul diinta bara oo soo gaarsiiya waa nebi maxamed weeye calayhi salaatu wassalaam waatuu nebigu ku lahaa xadiis saxiixa ah, anaa dacwatu ibraahim anaa dacwadii ducadii uu nebi ibraahim ilaahay baryey waa aniga weeye oo waxa weeye aniga ayaa dacwadii siiya nabiyullaahi eh, wa kaana aakhiru man basharanii ciisa bna maryam nabiyullaahi ciisa ayaa ii bishaareeyey oo waxa weeye sheegay inuu waxa weeye aan nebi imaan doona wa kaana ismuhu axmed waatuu lahaa maaragtay reer bani israa'iil markuu la hadlayey waxaan idinku bishaaraynayaa nebi iga iga dambeeya oo imaan doona ayaan idinku bishaaraynaya waxa weeye xadiidkaa waxaa wariyey ibnu casaakir wa saxaaba sheekh albani fi saxiix iljaamic raqamka kun iyo afar boqol lixdan iyo saddex halkaa marka waxaa inooga caddaatay qeybta nabiyullaahi ibraahim inuu beytkii dhisay biamrin min allah ilaahay inuu amray ka hor waxay ahayd meel cidlaa oo aan cidina degenayn oo waadi cidlaa bay ahayd markuu awlaaddiisii dejiyey oo imtixaankii ku guulaystay ayaa la yidhi dhis marka beytkii ilaahay markaasuu qawaaciddii u taagay oo tiirarkii u fidiyey oo waxa weeye uu dhisay markuu dhisay oo dhammaystirayna ilaahay buu baryey inuu ilaahay ka aqbalo waatuu ilaahay lahaa nabiyullaahi ismaaciil iyo nabiyullaahi ibraahim oo baryaya oo odhanaya rabbanaa taqabbal mina innaka anta asamiicu alcaliim ilaahu naga aqbal bay yidhaahdeen kabacdina markaasu wuxuu baryey ilaahay oo wuxuu u beryey rasuul inuu ilaahay usoo saaro oo waxa weeye ilaahay buu ka baryey rasuul inuu usoo saaro oo waxa weeye waatuu lahaa ducadiisii dheerayd rabbanaa wabcad fiihim rasuulan marka halkaa waxaa inooga caddaatay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii uu beytkii dhisay imtixaankii markuu ku guulaystay oo waxa weeye la yidhi wiilkaagii gowra oo uu ku guulaystay ayaa waxaa la amray marka inuu beytkii dhiso marka oo la yidhi marka dhis beytkii markaad dhistid oo dhammaystirtidna ugu yeer dadka oo dhan inay soo xajiyaan qof walbana marka waajib bay ku tahay inuu markaa soo xajiyo oo waxa weeye uu xajkii intuu yimaado uu beytkii ilaahay soo xajiyo ayaa kulligeen laynagu waajibiyey weye laakiin ilaahay wuxuu yidhi qofkii ku gaalooba marka oo waxa weeye xajkii ilaahay diiday inuu soo xajiyo ilaahay hani buu ka yihi umana baahna oo waxaa la rabaa inuu qofku ogaado xaramkan la soo xajiyayo inaad adiga faa'iida kuugu jirto wanaag kuugu jiro ma aha inaad istiraahin dhibbaa kuugu jira qofkii ku gaaloobay buu yidhi ilaahay gani buu ka yahay ilaahay umana baahna qofkii ku gaaloobay waa inuu ogaado wey haddaba marka waa beytki ilaahay oo waxa weeye ugu horreeyey oo dadka loo dhisay wa huwa ashrafu lbuyuut waa beytka ugu wanaagsan oo waxa weeye dadku ilaahay ku caabudaan ilaahayna wuxuu xaram ka dhigay meeshaan oo calaamadiyey yowma khalaqa asamaawaati waalard markii ilaahay uu samawaadka iyo dhulkaba abuuray oo waxa weye intaan bilow amnigaba la abuurin ayaa meeshaan ilaahay xaram ka dhigay oo ilaahay ugu talagalay inay xaram noqoto wataa nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu xaram ka dhigay gurigan iyo beytkan waa maka weeye yowma khalaqa asamaawaati walard fa huwa xaraamun bixurmati illahi ilaa yowmi alqiyama imaam albukhaari iyo muslim baa weriyey waa xadiis saxiixa halkaa marka ayaa inooga caddaatay inuu nabiyullahi ibraahim beytkan dhisay oo ugu horreeyey oo gurigii ugu horreeyey oo loo dhisay cibaadana inuu yahay ayaa inooga caddaatay halkaa ayaan ku joojinaynaa marka walamdu subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka wa ilayk qeybta saddexaad ayaynu u gudbaynaa oo waxa weeye hal qeyb ayaa inoo dhiman qisatu ibraahim calayhi salaam haddii rabbi idmo insha allah